assalaamu calaykum waraxmat ullaahi maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddexaad ee kitaabka baynaa ana amshi mar anigu aan socday fii suuqi lmadiina suuqa madiinaad mar aan dhex socday idaa nabatiyu min anbaati shaam nabad waxaa la dhihi jiray dad shaam iyo xijaaz inta u dhexaysa oo weliba xuduudda shaam gashan degi jiray oo beeraley ahaayo af afqalaad oo carabi toosan aan ahayn ku hadli jiray yaa nabad la dhihi jiray nabadna marka waxaa loogu bixiyay biyaha ceelasha ayay beeraha ku waraabsan jireen oo biyahay dhulka kasoo bixin jireen baa nabad loogu magacaabay marka nin beeraley oo beeraleyda ahlushaam oo dadkaas noocaas nabadka laydhaa ah ayaa igu soo kadiyay oo aan arkay oo ah minman qadima bitacaami yabiicuhu bilmadiina qaar madiina cunto keenay inay ku iibiyaan oo usoo iibgeen jiray waxyaalaha ay beeraan ay madiine u iibkeeni jireen marka nin dadkaa safarka ahee cuntada keena ee madiina ku iibinaya ka mid ahoo ciddaa nabadkaa ah ayaa igu soo kadiyay yaquulu oo leh man yadullu calaa kacbi bni malik yaa itusiya kacbi bni malik buu leeyahy warqad buu u sidaa uu boqorkii muxuu ahay dhulkooda qolihii lagu duulay ee gaalada ah boqorkooda uu ka keenay oo uu rabo inuu u yimaado isagoo u yimaado uu ka gaalooba rasuulka alla sal lla lay slm amraya waa imtixaan kale kaasuna fatafiqa annaasu dadkiibaa waxay bilaabeen yushiiruuna lahu inay farta ilayhi xaggay farta ugusoo fiiqaan xataa waa kaas ma dhahayaan waa iska ilaalinaya magaciisaba inay sheegaan farta igu soo fiiqayaan xataa jaa-anii ilaah uu iiga yimid fadafaca ilaya wuxuu iisoo dhiibay kitaaban min maliki hasaan warqad oo boqorkii khasaan uu soo qoray meel muxuu ahayey busra iyo dimashq iyo meelayowgaas imaarad carbeed oo ka taallay oo raacsanayd imberatoriyadii ruman raacsanayd ayaa muxuua ah, qasaasina la dhihi jiray wa kuntu kaatiban waan far aqaanay nin wax qora yaqaano far yaqaana baan ahaa fa qara'tuhu waan aqriyay warqadii fa-idaa fiihi waxaan arkay isagoo uu ku qoran yahay amaa bacdu muqadimadii yani gogoldhicii dabadii wuxuu ku qoray amaa bacdu intaa dabadeed fainahu qad balaganaa waxaana soo gaadhay ana saaxibaka qad jafaak saaxibkaagi inuu ku gooyey nabigu ka wada alayh isalaatu wasalaam walam yajcalka allahu allana kuma yeelin bidaari hawaanin walaa madyaca meel dulli iyo meel aad ku dayacanta toona alle kuma yeelin falxaq binaa noo imow nuwaasika annaa ku xidhiidhanayne hadduu isagoo ku gooyey faqultu markaasaan waxaan xiina qara'tuhaa markaan warqadii aqriban waxaan wa haadihi ayda min albala tanuna waa musiibo kale gaalowbaaba baaba la igu yeerayo gaal baa isoo dhowaysanaya rasuulka sala alla alay sl inaan ka soo cararo isagoo u imaada iga doonaya walle waa imtixaan kale kan kaduna fatayamamtu bihaa waxaan la aaday atannuura tinaaraddaan la aaday fasajartuhaa waan gubay warqadii dabku ku riday gaalka warqaddiisi xataa idaa madad markay tagtay arbacuuna afartan beri min alkhamsiina kontonkii beri ee aan nalala hadlaynay markay afartan beri ka tagtay wastalbaha alwaxyu waxyigiina uu daahay idaa rasuulu rasuuli llahi sala allahu aleyh waali wasalam ya'tiini waxay igu soo kediyey qofuu rasuulka alla soo diray isagoo uu imaanayo fa qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alay slam rasuulka allah yaamuruka wuxuu ku farayaa an tactazila imra'ataka inaad haweeneedaada ka fogaato faqultu waxaani utalliquhaa am maada afcal miyaan furaa mise maxaan sameeyaa ka fogowdan la ileeyahay maxaa laga wadaa ma fur baa laiga wadaa mise wax kale loola jeedaa qaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi laa bal اctazilhaa falaa taqrabanha maya furin laakiin ka fogo ha u dhowaanin naganimaha ugula isticmaalin markaas tii buuna wa arsala ilaa saaxibaya bimili dalika labadii nin ee kalena sidaasoo kale loogu fariin diray oo nin walba waxaa la yidhi islaantaada ha u dhowaanin faqultu haweenaydaydii ban waxaan ku yidhi ilxaqii biahliki fakunii cindahum xataa yaqdiya allahu fii hada alamr ciddaadii aada oo la joog ilaa arrinkan kada allah uu ka xukumo ilxaqii biahliki ayuu yidhi markaas ah, ilxaqii biahlikana marka furid ma ayna noqonin illa furid ma ula jeedin kanuna marka waa kuwa ay kula magacaabaan ay ku magacaabaan fuqahadu kinaayatu talaaq rasuulka calayhi salaatu wasalaam haweenay buu ku yidhi ilxaqii biahliki marka furid buuna ula jeeday furid bay noqotay kacba bni malikna ciddiina aad buu haweenaydiisa ku yidhi furidna ulama jeedin furidna ma ayna noqonin marka wuxuu ahaa nin dhalinyaro ahay wuxuu ka baqay inuu iska hayn kari waayo markaasuu iska fogeeyey gebigeediiba u orod ciddiini aad fajaءat imra'atu hilaal bni umaya rasuula اllahi salى اllahu alay slam labadii nin ee arrintan igula jiray nin ka mida oo kii hilaal ibni umaya la dhihi jiray haweenaydiisi baa rasuulka alla sala allahu aleyh wasalam markii la faray inay haweenka ka fogaadaan bay u timid oo faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allah ina hilaala bna umaya hilaal ibna umaya shaykhun daa'ic waa oday oo baylah ah laysa lahu khaadim wax adeega ah maleh haddaan marka muxuu ahaaye ka fogaada baadna na tidhi fahal takrahu ma necbaysanaysaa an akhdumahu inaanu adeego haweenaydaas mu'minadii waxay rabtaa rasuulka sala allahu alay wasalam amarkiisiina inay fuliso ninkeediina ay dhaqaaliso marka labadaa ay isku darsato ayay rabtaayoo marka ninkeedii bay dar yeelaysaa daryeelaysaa inay muxuahay dhaqaalayso bay rabtaa yaa rasuul allahi marka ninkaas waa oday oo wuxuu adeegana ma leh isaguna waxma qabsan karo waa waayeel ee adiguna waa kaa tidha ayaan loo dhowaanin miyaay arrintaasi ku jirta inaan u adeego oo dharka u dhaqo cuntada u sameeyo oo faqaala markaasuu wuxuu yidhi laa walaakin laa yaqrabannaki maya ma necbaysanaya u adeego laakiin yaanu kuu dhowaanin faqaalat markaasay waxay tidhi innahu wallahi maa bihi min xarakatin ilaa shay wax dhaqdhaqaaq iyo nashaad aba shay fidaba hawaan iyo wax kala toona <coughs> kumaba jirto ninkaa wallaahi maa zaala yabkii mundu an kaana min amrihi maa kaana ilaa yowmihi haada maba aanu ka zuulin inuu ooyo taniya maalintii arrintiisii ay sidantada u dhacday ilaa maanta ooyan buuba ku jiraa maba xaggaygaba maba soo aadayo nashaadba ima hayo xataa haddaan ogolaan laha kolkuta isagaaban tabarba u haynin fa qaala lii bacdu ahli ciddayda qaarkood baa iyana waxay yidhaaheen low istaadanta rasuula allahi sala اllahu alيyh waali waslm fi imra'atik ka warran adiguna haddaad rasuulka alle ka idan dalabto haweeneydaada uga idan dalabto oo ah inay kula joogto ku adeegto faqad adina liimra'ati hilaal ibni umayata an takhduma haweenaydii hilaal ibni umayaba wuu u idnay inay u adeegti faqultu markaasaan waxaan ihi laa astaadinu fiiha rasuula اllahi salى اllahu alيy waslam ugama idan dalbaya rasuulka alle sala اllahu alayh waali wasalam wmaa yudriinii maada yaquulu rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam ida ista'dantuhu maxaa i ogeysiinaya wuxuu igu jawaabi doono rasuulka alla sal ly sl hadaan ka idan dalbo oon haweenaydeed ila joogta aan dhaho wuxuu igu jawaabaya maxaan ka garanayaa wa ana rajulun shaab anigu nin daayar baan ahay nin dhallinyara baan ahay oo khidmana uma baahni siduu odaygaas ugu baahan yahay inaan iska celin kari waayaan way iska suurowdaa falabidtu calaa bidalika cashra layaalin sidaasaan ku joogay toban beri oo iyagiyo haweenkoodii kulugurta la kala celiyey fa kamula lanaa khamsuuna leylatan konton beri ayaa noo dhammaatay min xiina nuhiya can kalaaminaa laga soo bilaabo intani markay dadka hadalkayaga laga reebo waa magaalo dhan oo hal amar oo la siiyey kulligeed wada qaadanaysa oo wada fulinaysa oo dadku ay iyagu tawaaciyatan wa min tilqaa'i anfusihim ay ka fulinayaan waa dishibliinka marka ugu fiican meel laga helayo aan islaamka ahayn islaamka xaqiiqiga ah weeyaan amar keliya rasuulka sala allahu alay wasalam uu bixiyey ayaa dadkii oo dhan iyagu isu fulinaya askar iyo booliis iyo jawaasiis iyo wax lagu daray oo laga cabsanayaa ma jiro laakiin amar qaadasho keliya nimanka ayaan lala hadlin rasuulka alle wuxuu hi nimanka ayaan lala hadlin marka rasuulka alle sala allau alay wasalam amarkiisiiba dadkii o dhan iyagu iska fulinayaan arrinkaas kale marka waa arrinka sharcigu wuxuu kaga duwan yahay qaanuunada weeyaan qaanuunada dadku waxay ugu hoggaansamaan qalabka eh, xubnaha way ka fuliyaan laakiin qalbiga qalbiga kama rumaysna kanse waxaa looga hogaansamayaa qalbiga iyo qaalibkaba waa looga hogaansamaa <clears throat> xugun islaamiya oo dad islaamiyahoo islaamnimada lagu ababiyo lagu tababaray lagu fulinayo wax ka wanaagsan iyo nidaam ka fiican marna meelna laga heli maayo ثuma صallaytu صalaaةa الfajri salaaddii subax baan tukaday صabaaxa خamsiina laylatan habeenkii kontonaad aroortiisii calىa dahri beyti min buyuutina guri guryaha iyaga ka mida dhabarkiisa sadxigiisa ayaan ku tukaday oo marka jamaacadii ma aanu la tukanin sidaasna macnaheedu waxaa weeye salaatu اljamaaca inkasta oo fardu cayn ay tahay sida صaxiixa ah haddana salaaddii kolkii qofka uu jamaclaan hadduu ku tukado waa u asaxaysa ajri badanun baa ka maqan mooyaane fabaynaa ana jaalisun mar aan anigu fadhiyey meeshii aan ku tukaday aan fadhiyey cala alxaali alatii dakara allahu mina dakara allahu tacaala mina xaaladdii alla uu naga sheegay ee qur-aanka uu nagaga warramay aan ku jiray ee xataa idaa daaqat ilardu bimaa raxubat wadaaqat calayhim anfusum xadda aan nagu tilmaamay ee nafsiyadayadse ahayd iyo cadaadiskii nagu jiray iyo si dhulka noola cidhiidhiyamay iyo aan ku jiray qad daaqat calaya nafsi naftaydu ay ila ciriiryantay daaqat calaya alardu dhulkiina uu ila ciriiryamay bimaa raxubat waasicnimadeeda lala qabo yaa samictu maqlay sawta saarikin qof qaylaya qayladiisaan maqlay awfaa oo koray calaa salcin buurta salci layidhaha koray nin dhawaaqaya oo buurta salciga koray yaan dhawaaqiisi maqlay yaquulu oo kule bi aclaa sawtii codkiisa ka ugu dheer yaa kacba bna malikin abshir war kacba bni maalig ow bishaarooy leh fakharartu waan dhacay saajidan sujuud baan la dhacay in alla naga tooboo aqbalay baan gartay oo marka sujuudu shukri buu la dhacay radia allahu canhu marka qofku markuu shay nicmo ahoo cusub oo sidaasoo kale uu helo inuu sujuudo alle sujuudu shukri u sujuudo waa laga rabaa wa caraftu waxaanan gartay annahu qad jaءa farajun inuu faraj yimid oo arrintayadii faraju ka yimid faآadana rasuulu الlahi salى الlه alay slm aclama wuxuu ogeysiiyey rasuulka alla salى الlaه alيه wali slam wuxuu ogeysiiyey aadana marka la yidhaha saa loo mado waa ogeysiinta wuxuu ogeysiiyey rasuulka alla salى الlaه alay slam annaasa dadkii bitowbati اllahi caza wajala calayna towba aqbalkii alla uu naga towba aqbalay buu dadka u sheego ogeysiiyey xiina sallaa eh, salaata alfajri kolkuu salladii subax dadka tujiyey yuu sheego oo yidhi nimanka iyaga ahaa qur-aan baa arrintoodii kusoo degay alla waa ka aqbalay toobadoodii waa aqbalay ha hadlay hadda kadib sidoodii caadigay ku noqonayaan marka qur-aankii dadkii ku aqriyay suuratu tooba aayada ka mid ahoo dheeroo soo degay fadahaba annaasu dadkii baa tegey yubashiruunana inay noo bishaareeyaan dadkii baana soo kala aaday noo soo kala tartamay marka waxaa weye qofka in loo bishaareeyo loo hambalyeeyo kolkuu qofka muslimka ahee walaalka ah uu shay nicmoa uu helo haddii aanu ogayn waa inaad ugu bishaarayso hadduu ogaadana aada ugu hambaliyayso marka in lagu xasda ma aha waa cagsigeed weeyaan fadahaba qibala saaxibaya labadii nina saaxibaynkeenka ahaa xaggooda waxaa aaday mubashiruuna kuwa u bishaareynaya wa rakada ilaya wuxuu iisoo cirbiyey xaggayga usoo cerbiyey rajulun baa farasan faras iisoo fuulay isoo cirbiyey ninkaasna abu abubakri buu ahaa baa layidhi radia allahu canhu nin baa faras iisoo fuulay oo faraski soo cirbiyey soo eryaayay inuu ii bishaareeyo wasacaa waa soo rooro waa soo orday saacin mid ordaayo min aslam qabiilada aslam yidhaha ka dhashayna qibali xaggayga usoo rooray wa awfaa wuxuu koray cala aljabali buurti salciga buu koray wa kaana asawtu asraca min alfaras codkiibaa faraska ka soo badiyey taas marka khayr baa loo kala tartamaya tanaafus fi lkhayr waa ku alla yidhi subxaana wa tacala dalika falyatanafus ilmutanaafisuun khayrka in lagu tartamo waa mashruuc lakin addunya in lagu tartamo maayo iyadu mashruuc maaha markaas waatuu ka digay tanaafuska adduunyada lagu lagu tartamayaayo waxyaalaha ummadihii hore halaagay inay yihiin ummaddanna uu uga digay weeyaan nebiga sala allahu calayhi waali wasalam laakiin khayrka isaga in lagu tartamo allaaba faray marka bishaarayntaa dadka muslimiinta ahee alla ka tooba aqbalay loo bishaareeyo yaa loo kala tartamaya abuubakrin faras buu soo cilbiyey ninka aslamigiihina waa soo orday markii laga badiyey baadna intuu buurtii fuulay buu dhawaaqay marka codkiiba faras ka badiyey falamaa ja'anii markuu ii yimid aladii samictu sawtahu ninkaan codkiisii maqlay yubashiruni isagoo ii bishaaraynaya yaa nasactu lahu u siibay sawbaya labadaydi maro labadii mare hortii hore lagu tuhmay ayuu yidhi labadaas maro iyo isdaadaawashadoodii buu ku hadhay u siibay fakasawtuhumaa iyaahu waan huwiyo waan siiyey bibishaaratihi abaalgud aan bishaaradii ui bishaariyey ugu abaalgudayo yaanu siiyey marka tanuna waa mas'alo kale oo waxaa weeyaan qofka kuu bishaareeya wax khayra kuu sheega oo aadan ogeyn kuu sheega waxaa weeye waa ama ha ahaado kolka natiijo soo baxday oo lagu yidhaaho waad najaxday oo gunto fiican baad keentay ama ilmo kuu dhashay ha ahaado waxay noqotaba waxa weeyaan marka in isagana loo abaalgudo wax la siiyo labadii si maru intuu u bixiyey buu siiyey wallaahi maa amliku hayrahumaa yowma idin wax kale maan dhar kale ma aan haysanin maalintaa yowma idin buu marka leeyahay marka inta ka dambaysa dhar badan baa la helay oo waa la nicmaystay oo xoolo badan baa la helay wastacartu thawbayni waxaan ergistay laba maraan ergistay fa labistuhumaa waan xidhay wainطalaqtu waan baxay ata'amamu anigoo aadaya abbaaraya rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka alle xaggiisa anigoo aadaya tayamama iyo ta'amama labadaba isku mid macnaa qasada wey waa abbaaray wey rasuulka allo marka marka aadaya yatalaqaani الnaasu dadka iga hor imaanayay fawjan fawjan koox koox bay iga hor imaanayeen yuhani-uunani iyagoo igu hambalyaynaya marka way ogaadeen kuwii hore waa u bishaareeyeen kuna hadda uma bishaareeyen lakin u hambalyaynaya wa bitawba tawbaday iigu hambalyaynayeen wayaquuluuna lii waxay dhahayeen litahnika tawbat اllahi calayka ha kuu bogaagiso ha ku hambaliyayso tawba aqbalka alla kaa tawba aqbalay xataa dakaltu lmasjida ilaa masjidka ka soo galay dadku saa igu hor imaanaya faidaa rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam waxaan igu soo kaday rasuulka alla oo jaalisun fadhiya xawlahu nnaasu dadka hareerihiisa ay ku hareeraysan yihiin faqaama طalxaةu bnu cubaydillaahi radia allahu canhu طalxatu bnu cubaydillaahi baa iisoo kacay yuharwilu isagoo soo ruclaynaya xataa saafaxani ilaa iga iga gacan qaaday wahana-nii uu ii hambaliyeeyey dalxa sidaa yeelay marka dalxa waa u soo kacay waxaa jirta laba mas'aladood oo tano ay ka mid tahay mid waxaa weeyaan qofka yimid ee soo galay oo laga hortago salaan lagala hortago midna waxaa weeyaan qofka yimid ee loo kaco la isu taago oo ilaa isagoo ka fadhiisto lagu ixtiraamaya taagnida labadaa mas'aladood oo dadka qaarkooda isku qaldaan oo musanifkan kada alimaamu nawowi allahu canhu uu ka mid yahay oo masaladaas uu risaalo intuu ka alifay oo isku qasay ayaa marka jirto mid waxa weeyaan mid waa tanuu dalxa samaynayo oo waa ka hor yimid oo intuu imaanaya baanu sugine xiise iyo muxuaha shawq uu u qabo buu uga hortegay oo dhexda kaga hortegay marka midaasu waa jaa-is midda kalena waxaa weeya in qofka lagu maamuuso taagnidaa loo taagayn sida askarti iyo aad aragteen markii sarkaalku soo galo kulligood ay wada kacayaan iskuulladaana eh, dadku ay fari jireen maalinku soo kaco in loo kaca iyo waxa kaas isago xaraam weeye xaraam weeye taagnida sidaasee qofka lagu xushmaynayo taagnidan isu taagay xaraam weeye laakiin ka hortaga qofka salaamiga lagala hortagaayo ee tan uu ka samaynayo muxuu ahaa dalxa ah iyadu waxaa weye waa mashruuc waa sunno way wanaagsan tahay <clears throat> waatuu nabiguna sal allau alay slam ansaarta uu faray in loo sameeyo sacd ibni mucaad radia allahu canhu wallaahi kacbi baa marka arrintaa aada ugu bogay oo ugu mahadnaqi jiray طalxa wuxuu leeyahay wallahi ma qaama rajulu min almuhaajiriina gayrah nin muhaajiriinta ka mid ima soo kicin fakana kacbun kacbu wuxuu ahaa laa yansaaha liطalxa libta iyada ah dalxa maan u iloobi jirin ee waa xusuusnaan jiray oo waa kaga mahadnaqi jiray had iyo goor taasuna marka waxay ka mid tahay tuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam uu amray qofka wax idiin tara u abaalguda haddaad u abaalgudi weydaanna muxuu ahaay u duceeya waa ka yidhi nebigu alay sla marka waxaa weeyaan qofkii wax kuu tara abaalgud buu mutaa sida kacabina aan ku soo marray inuu ninkii u hambeliyeeyey uu maryihiisii siiyey ninkan kada si fiican isagana uu u salaamay u hambeliyeeyeyna waa ka mahad sheeganaya oo had iyo goorma qarinaya nicmadiisa kacba marka waa u xusuusnaan jiray طalxa oo libintaas waa u hayn jiray qaala kacbun falamaa sallamtu calaa rasuuli اllahi salى اllahu alيyه wali slm markaan rasuulka alla salaamay wa huwa isaguna yabruqu wajhu wejigiisu uu hilaacayo min asuruur farax daraaddi iyuu wuxuu yidhi abshir bikhayri yowmin ku farax ku bishaarayso maalintii ugu khayr badnayd oo mara calayka ku soo maray mundu waladadka umukatan iyo intay hooyadaa ku dhashay yar intay ku dhashay maalinku soo martatay ugu khayr badnayd ku farax oo ku bishaarayso waa hambalyanayaa man nabiguna alayh isalaatu wasalaam faqultu markaasaan waxaan idhi amin cindika yaa rasuula allah amin cindi illaah ma khayrnimadaasu ma xaggaagay ka timid oo adaa i cafiyey mise xag alle ka timid oo alla iga dembigii iga dhaafo iga tooba aqbalay wuu kala hogsanaya lanna rasuulku sala allau alay wasalam rasuul alle uu waxyoodana waa ahaa bashar bani aadamana wuu ahaa marka inuu yahay inuu rasuulku uun iska cafiyey iyo inuu alle ka tooba aqbalay oo waxii kusoo degay uu soo gudbinayo labadaasuu kala hubsanaya qaala markaasuu yihi laa bal min cindi illaahi caza wajal me waa xag alluu ka yimid wa kaana rasuulu llahi sala allau alay slam rasuulka allena wuxuu ahaan jiray ida eh, idaa surra markuu farxo istanaara wajhu wejigiisu waa ifi jiro waa nuuri jiray xataa kaanahu qiطcatu kaana wajhahu qiطcatu qamarin sidii isagoo wejigiisu uu yahay qayb dayaxa ka mid saddex iyax oo kale ayuu u iftiimi jiray wejigiisu salى اllahu alayh wali wasalam wa kunnaa nacrifu dalika minhu arrintaana waan ka garan jiray oo kolkuu wejigiisu saa u nuuraya aragno inuu wax ka farxiyaa u yimid ayaan garan jiray marka nebiguna alay sla wuxuu ku farxayaa tooba aqbalkaas nimankaa muslimiinta laga tooba aqbalay ayuu ku farxayaa marka nicmada qofka muslimka uu helo muslimiinta kale waa inay ku faraxdaa iyaguna marka sidaan soo marray inay u hambaliyeeyeen oo u bishaareeyeen bay haddana markaa muxuu ahaaye inuu ugu farxaana la rabaa falamaa jalasuu bayna yadayhi markaan hortiisa fadhiistay baan qultu waxaan ihi yaa rasuula allah inna min tawbatii towbadayda waxaa ka mid a ah an ankhalica min maali inaan maalkayga ka dhex baxo maalkaygu dhan aan sadaqaysto sadaqatan ila allahi wa ilaa rasuulihi sala allahu alay slam sadaqo oo xag alliya xag rasuulkiisa aan u sadaqaysta oo alliya rasuulkiisa aan xaggooda yeelaya ah fa qaala rasuulu llahi sala lla alay slm marka toobada baa waxaa ka mid a in wax la sadaqaysto in la sadaqaystadaa rasuulka sala allahu alayh waali wasalam kuma qoonsanayo oo kuma diidaya laakiin maalkiisi oo dhan in wada saqaystay wuu ka celinayaas sidaan soo marray ninkii isaga ahaa ee boqolka nin dili jiray ninkii caalimkaa ah inuu kula teliyey dhulkii uu dembigaa ku galay inuu ka fogaado taasaa marka yani toobadii aynay ka mid tahay yaa waxay uga mid tahay inuu qofku mxuu waqtiga isagaa uu sadaqaysto hadduu maalkiisu yahay waxa dembigaas uu ku galayna inuu maalkaas isaga ah uu isdhaafiyaba uu sadaqaysto faqaala rasuulu llahi sal l slm markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi amsik calayka bacda maalika fa huwa khayrun laka hayso oo lahar maalkaaga qaarkii sidaasaa kuu fiicane marka qofku inuu maalkiisa uu u baahan yahay carruurtiisa iyo ubadkiisa iyo uu ka xirmaaniyo maalkiisa oo dhan uu wada sadaqayso waa laga fiican yahay ilaa inuu yahay qof saabir ah oo isagii ahalkiisa toona ayna ku ta'auraynin wixii dhibaato ee maalkooda bixintaa iska bixiyeen ka soo gaarhaya ay ku sabraayaan inuu yahay ma sidii abubakr radi allahu canhu uu maalkiisao dhan markuu wada sadaqaystay nebigu sal alla alay slm ma aanu ka celinin marka qofkaan darajadaa aan gaadhin isaga waa inuu xoolihiisa uu wax u reebo wax ku filan uu kala haro isaga iyo dadkiisa iyo ku filan faqultu markaasaan waxau uhi inii umsiku sahmi aladii bikhaybar waxaan la hadhayaa sahmigayga khaybar ayaan la hadlaayaa yaan la hadhayaa khaybar maalkii aan ka helay dhulkii aan ka helay kaasaan la hadhaya intii kaleo dhan marka wuu wada sadaqaystay ehm, wa qultu waxaanan idhi <clears throat> yaa rasuul allah in allaha tacaala inamaa anjaanii bisidqi alla sarreeye wuxuu igu badbaadiyey runtii aan kuu sheegay runtii baa alla igu badbaadiyey wa ina min towbatii toobadaydana waxaa ka mid ah anlaa uxadida ilaa sidqan maa baqiitu inaanan run mooyaane wax kale ku warramin intaan noolahay oo dhanba yaa toobadayda ka mid ah waa ballanqaad wuu ku ballanqaadaya ballanqaadkaa marka ma oofiya mise ma aanu oofinin isaga ka warramaya markaasu wuxuu yidhi fa wallaahi maa calimtu axaddan min almuslimiin ma ogi qof muslimiinta ka mid oo ablaahu allahu yacni ancama allahu calayhi alla uu ugu nicmeeyey fii sidqi alxadiidi warka run sheegidiisa run sheegidda uu alla ugu nicmeeyey mundu dakartu dalika lirasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam taniyo inta aan u sheegay rasuulka alla sal lla alay sl arrinta aan u sheegay axsana si ka fiican mima ablaani illaahu tacaala siduu alla iigu nicmeeyey siduu alla ii waafajiyey oo iigu nicmeeyey inaan run sheego taniyo ballanqaadka nebiga sal ly sl markaan u qaaday qof uu si ka fiican alla ugu nicmeeyey run u waafajiyey ma garanayo marka laba arrimood buu toobadiisa ku kabayo midi waa sadaqo midna waa ballanqaad inuu runta laazimo uu ku ballanqaaday marka tanna wuu fuliyo wuxuu leeyahay wallahi ma maa tacamadtu kidbatan been weligay ma aanan u camdiin mundu qultu dalika lirasuuli اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam ilaa ywmi hada aniya intaan hadalkaa ku idhi rasuulka alla sala lla alay slam ilaa maantadan aan joogo markaasuu da weynaado indhabeelay kolkaasuna waxay ahayd arrintaasu kolkay dhacday waqtigii eh, sanadkii sagaalada hijrada bay ahayd kolkana marka waa mar dambe oo aada u dambaysa oo aada u weynaado aada u da'weynaado indhabeelayba wey kolkaana waa da'yara taniyo maanta weligay been ma aanan sheegin aanu camdiyey ti uun gaf iga dhacda ma aqaano wa inii la arjuu waxaanan rajaynayaa an yxfadani اllahu tacaala fima baqiya inta cumriga ka hadhayna inuu alla ilaaliyo aan ka rajaynaya qaala kacbi baa wuxuu yihi faأnzla allahu tacaala alle wuxuu soo dejiyey oo ayduhu nagaga tooba aqbalay a ahayd laqad taaba allahu clى الnabiyi wاlmuhaajiriina wاlanصaari aladiina itabacuuhu fii saacati اlcusra aadaas iyo wix lamida buu soo dejiyey alla waa ka tooba aqbalay nebiga iyo muhaajiriintii iyo ansaartii ee raacay nebiga salى اllahu عalayh waali wasalam waqtigii dhibaatada badnaa xataa balaqa ilaahu ka gaadhay innahu bihim ra'uufu raxiim alla kii u naxariis badan oo aada ugu naxariista weeyaan wa cala halaaa saddexdiina waa ka tooba aqbalay alladiina khullifuu ee la reebay saddexdii dib loo dhigayna alla waa ka tooba aqbalay khullifuuda reebiddaa la reebayna isagaa fasiri doona xataa idaa daaqat calayhim alardu markuu dhulkii la ciriiriyamay bimaa raxubad waasacnimadeeda lala qabo xataa balaqa ilaahu ka gaadhay yaa ayuha aladiina aamanu اtaquu اllaha wakunuu maca asaadiqiin ilaa halkaa ka gaaro dadkiina mu'miniinta oo alle ka baqo oo dadka runta sheega la jiro yani runtaadiiku raasiman siday nimankanu run u sheegeen run idinkuna u sheega had iyo goor sidaa nimanka ku dayda qaala kacbun kacbi baa wuxuu yidhi radia allahu canhu wallahi ma ancama allahu calaya alla iguma nicmaynin min nicmatin nicmad iguma nicmaynin qatu weligay bacda id hadaani illaahu lilislaam intuu islaamnimada igu hanuuniye wixii ka dambaysa islaamnimadii alla igu hanuuniyey mooyaane nicmad oo kale alla iguma nicmaynin acdama fii nafsi oo igala weyn min sidqii rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alla run sheegiddii aan u sheegay nicmo ka weyn oon islaanimadii alla igu hanuuniye gaalnimadaan ka soo baxa aan ahayn weligay ma garanayo allaa akuuna inaanan noqonin kadabtuu kii u been sheega fa ahlika aan halaagsamo kama halaka aladiina kadabuu siday u halaagsameen kuwii beenta sheegay ee beenta ugu dhaartay dhowr iyo siddeetanka qof ahaa in allaha tacaalaa qaala alle wuxuu ku yidhi liladiina kadabuu kuwii beenta sheegay xiina anzala alwaxya markuu waxyiga soo dejiyey buu ku yidhi shara maa qaala liaxadin wuxuu qof ku yidhi kii ugu xumaa buu ku yidhi faqaala tacaalaa qaala allahu tacala wuxuu yidhi sayaxlifuuna biاllahi lakum ida inqalabtum ilayhim allay idinku dhaaran doonaan markaad xaggooda usoo gadoontaan kuwa munaafiqiinta idinka hadhay litucriduu canhum inaad iskaga jeedsataan oo aydan ciqaabin faacriduu canhum iskaga jeesada innahum rijsun qurun weeyaan qurun iyo wasaq weeyaan wa maawaahum hooygooduna jahannamu jahannam weeyaan jazaa'an bimaa kaanuu yagsibuun abaalmarin lagu abaalmarinayo waxa ay kasban jireen saasuu alla ku yidhi marka inaanan ku waagelin nicmo igala weyn waxa un jirta islaanimadii alla igu hanuuniyey yaxlifuuna billahi yaxlifuuna lakum litardaw canhum way idin dhaaran doonaan inaad ka raali noqotaan fain tardaw canhum haddaad ka raali noqotaan faina allaha laa yardaa cani alqowmi alfaasiqiin alla dad nimankaas faasiqiintaa kama raali noqonay haddaa idinku cafidana ka raali noqotaan allan ka raali noqonay qaala kacbun kacbi wuxuu yidhi isagoo fasiraya cala alhalaaثati aladiina khullifuu khulifu macnaheedu waa kuwii la reebay laakiin reebiddaa la reebay waxaa laga wadaa wadaabu sheegaya wuxuu ku yidhi kunnaa khullifnaa waana la reebay ayuha halaaa saddexdaasaan sheegaya saddexda iyadaasaan sheegayaaye can amri ulaa'ika aladiina qabila minhum rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam kuwii uu ka aqbalay rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam xiina xalafuu lahu markay u dhaarteen fabaayacahum wastakfara lahum uu la ballamay ee ballanqaadka uu ka qaaday ee dembi dhaafkana alle uga dalbay waa nalaga reebay wa arja'a rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama amranaa rasuulka allena dib buu u dhigay arrinkayagii xataa qada allahu tacaala fiihi bidalika ilaa sida alla uu ku xukumay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wa cala halaaثati aladiina khullifuu saddexdii dib loo dhigayna iyagana waa laga tooba aqbalay walaysa ma aha aladii dakara wuxuu midku alla sheegay oo eh, dib u dhigiddaasi mimaa khullifna reebidaana la reebayhi takhalufana can ilgazwi arrintaan dagaalka ka hadhnay allama sheegaye dib u dhigidii oo alla dib noo dhigay buu sheegayaa innamaa huwa takhliifuhu iyaana waa dib u dhigiddii alla uu dib noo dhigay wa irjaa'uhu amranaa arrinka iyagii uu dib u dhigay weeyaan caman xalafa lahu dadkii u dhaartay wactadara ilayhi u cudurdaartay faqabila minhu uu ka aqbalay kaasaa marka laga wada saddexdii dib loo dhigayna alla waa ka aqbalay saddexdii hadhay ma aha leannu munaasib ma aha iyagoo laga tooba aqbalay in haddana dembigoodii la xusuusiyo alla waa ka kariimsan yahayo dembigoodii ma xusuusinayo kol hadduu ka tooba aqbalay oo kuwii hadhay ee qadiga ka hadhayna iyagana waa laga tooba aqbalay male ee kuwii arrintoodii dib loo dhigayna alla waa ka aqbalay buu leeyay muttafaqun calayhi wa fii riwaaya ana nabiya sala allahu alayhi waali wasalam kharaja fii gaswati tabuukin tabuuka yowma alkhamiis dagaalkii tabuuku wuxuu u baxay maalin khamiiseed wa kaana yuxibu wuxuuna jeclaa an yakhruja yowma alkhamiis kolkuu safraayo inuu maalin khamiiseed baxo buu jeclaa sunnadaasna marka waa sunna dadka ayna aada u daryeelino waa in la ilaaliyaa qofka hadduu khiyaar u leeyahay goorta uu baxayo aroor khamiiseed waa inuu safarkiisa ku beego hadduu khiyaar u leeyahay weeyaan lakiin hadduunu khiyaar u lahayn oo rufaqaduu raaci lahay oo ka tagayo iyo dayuuraddii oo dee isagu aanu xukuminaya ay tahay waqti u soo horoodu tagayaa laakiin hadduu isagu khiyaar u leeyahay haddii maalan ay jirto dayuro saftiga tegaysa iyo mid khamiisa baxayso khamiisa waa in isku qoro weliba aroorta wa fii riwaayatin wa kaana laa yaqdamu min safarin ilaa nahaaran fi duxa wuxuuna ahaa safarkan ka soo gelaynin ilaa maalinnimo oo barqaa mooyaane wuxuu necbaa wuxuu necbaa in haweenka lagu soo kadiyo oo iyagoon ka warqabin habeennimadii lagu soo gargaraaco ninkii safar ku maqnaa taas wuu necbaa nebigu sala allahu aleyh waali wasalam marka waqti maalinnimo ah in loo yimaado haweenka laga maqnaan jiray oo weliba lasii ogeysiiyo oo telefoon la iska soo hordiray iyo waxay noqotaba weeyaane marka haweenaydii oo marka siduu uga maqnaa odaygeedu iska basaasan oo aan waxba isdiyaarinin iyo in guriga lagu qabto habeennimo loo soo galo taas waa necbaa nebigu calayh salaatu wasalaam fa idaa qadima markuu yimaado ee soo galo beledka bada'a bilmasjidi fasallaa fiihi ragcatayn uma jalasa fiihi intaasna marka iyada waan soo maray xadiidkankadu laba meeloodoo dambe ayuu isaguna ku soo imaan doonaa isagoo gaaban iyo isagoo dheer wuxuu soo noqdaba marka waxaa waye sagaal boqol siddeetan iyo sideed midna waa kun iyo shan boqol iyo soddon wa abi nujaydin bidami nuuni wafatxi ljim nujayd cimraan ibn xuseyn alkhusaaciyi radia allahu tacaala canhuma labadoodaba waa saxaabi isagii aabihiba xuseyn ibni cubayd iyo wiilkiisan cimraanihiba alkhusaaci qabiilada khusaaca la ydhaha bayna ka dhasheen laakiin ahlu ayay la deganaayeen quraysh bay xulafa la ahaayeen ana imra'atan min juhayna haweenay qabiilada juhayna ka dhalatay yaatad rasuul allahi sala alla alay slm rasuulka alle u timid wa hiya xublaa iyadoo uurle min azina zina ka uuraysato garaactay baa u timid faqaalat markaase waxay tidhi yaa rasuul allah asabtu xaddan faaqimhu calaya xad baan ku dhacaye iga oofi taasuna waxay ahayd qisadii maaciz ibni malik maaciz ibni malik alaslami radia allahu canhu yay ka dambaysay taasu oo way garanaysay qofka sideeda oo kale ah jazihiisu inuu dil yahay dhagax lagu dilo way garanaysay laakiin iimaankeedaa weynaayo gafkeedaas iyay aada u dareentay dembigeeda ay ku dhacday oo waxay rabtaa in dembigan laga dahiro walow nafteedaba ha ku weydee marka waana toobada heerka ugu sarraysay weeyaan radia allahu canha waana heshay xad baan ku dhacay iga oofi fadacaa nabiy llahi sala allahu alayh waali slam rasuulka alla wuxuu u yeedhay weliyaha weligeediibu u yeedhay dadka qofkii buu u yeedhay kolkay marka uu ogaaday hortii hore waa celiyo nabiga calayh salaatu wasalaam laakiin kolku ay qiratay afar goor isu qirtay sidii maacis oo kale ay tidhi uur baaban leehay ayuu u yeedhay weligeedo markaasu wuxu uhi axsin ilayhaa dhaqaale dhaqaalihii hagaaji leanna kol hadday uur leedahay lama dilaayo ilmaha ku dhimanaya ilmaha ilaa u ay ka dhasho oo ay ka guriso ayaa iyada dib loo dhigayaa marka haweenayda uur kale hadday ama xad gasho ama qisaas ay ku waajibto ilaa ilmaha ka dhasho ilmahaas weliba u ka deeqtoomo lama dilaayo weliba axsin ilayh hadaasu baa waxay tusinaysaa arrin uu hadhow sheegi doono alimaamu nawwi radi allahu canhu oo qofka geeridiisa ay dhowaatay in qaraabadiisa lagula dardaarmo inay dhaqaaleeyaan oo maalan ayna dhihin kolba waa dhimanayaayo khalaas waxaan isaga khasaarinayna ayna dhihin oo marka jalka iyo waxyaalaha la siinayo iyo ayna ku gaboodfelin iyo dhaqaaladiisa iyo rogrogiisa iyo marka haweynaydantada dembigaa gashay ee sidaas oo kale ana dadku waxaa suurowda inay arrinkeeda fudaydsadaanoo wejiga u xumeeyaanoo yidhaahaan did xun ku eegaano marka inaan la fudaydsanin ee la dhaqaaleeyo oo la hagaajiyo buu amrayaa nebigu sala allahu alayh waali wasalam <coughs> fa idaa wadacat fa'tini kolkay ay dhasho iiken kolkay dhasho iiken fa wuu yeelay ninka isaga ahaa fa amara bihaa nabiy llahi sala allahu alay wasalam rasuulka alla amar buu ku bixiyey weliba celiyo markay guriso ii keen haddana yidhi marka kolkay gurisay bay ay timid iyada oo canugiina uu la socdo daba socdo oo uu jab kibisa u cunayo markaasay tiri ya rasul allah waan guriyo oo cuntadu iska cunayaa fa shuddat calayhaa hiyaabahaa maryaheedii baa lagu xidhxidhay si ayna kolkay xanuunsato ayna cawradeedu u muuqanin ay galgalanayso maryihii baa lagu xidhxidhay uma amara bihaa amar buu ku bixiyo farujimad waa la dhagaxiyey dhagax baa lagu dilay uma sallaa calayha waa ku tukaday riwaayadan saasay leedahay waa ku tukaday ee maacise ma aanu ku tukanin marka qofka sidaas oo kale ee xad min xuduud illaah loo dilo iyada marka imaamku inuu ku tukadana waa heli karaa inaanu ku tukanina dadka kale uu ku tukada uu yidhaahna waa heli karaa marka kolleyba waa tooba keeneen labaduba midna waa ku tukaday midna ma aanu ku tukanin taasna marka waxaa weeyaan tacziir ahaan bay ku tukaday sheclaantuna ka tahay oo dadka inay ogaadaan inay rasuulka sala alla alay slam salaadiisa iyo tukashadiisa iyo ducadiisa aanay helaynin hadday zinaystaan ayay marka muxua tusinaysaa iyaduna waa arrin dadka nool loogu digayo weeyaan faqaala lahu cumaru radia allahu canhu cumar baa ku yidhi tusallii calayha ya rasuula allahi waqad zanad yaad ku tukanaysaa iyadoo zinaysatay waad ku tukanaysaa qaala markaasuu yihi laqad taabad way towbo keentay tawbatan tawbad bay towbo keentay low qusimat haddii loo qaybin lahaa bayna sabciina min ahli lmadiina toddobaatan reer madiinaa haddii loo qaybin lahaa midba qaybuu ka heli lahaa lawasicathum wada gaari lahayd oo ku fillaan lahayd toobo weyn bay toobo keentay wahal wajadat miyay heshay afdala wax ka fiican min an jaadat inay deeqday oo hurtay binafsihaa lilahi caza wajal nafteeda inay dar alla u hurtay oo nafteedii iskeentay oo dar alla loo dilay wax ka fiican ma heshay waaljuudu binafsi aqsaa gaayat aljuud deeqna waxaa ugu ugu sarraysa oo madhaafaankii ah qofkao naftiisa hura xadiidkana waa muslim baa wariyey waa saxiix waana soo noqon doonaayo saddex sagaal boqol iyo toban iyo saddex lambarka abuu ku soo noqon doonaa wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali waslama qaal low ana libni aadama hadduu ina aadam uu lahaan lahaa yani qof kastoo bani aadam ka mid ah laga wadaa waadiyan min dahabin tog buuxo oo dahab ah axabba wuxuu jeclaan lahaa an yakuuna lahu waadiyaan inuu laba tog lahaan lahaa buu jeclaan lahaa walan yamla'a faahu afkiisana ma buuxiyo ilaa turaabi ciid mooyaane ibni aadam yani wax deeqaya aan ciid ahayna ma jiro hunguri weynankiisa wayatuubu allahu calaa man taaba allana waa ka tawba aqbalayaa qofkii tooba keenaba qofkii tawba run ah oo nasuuxa tooba keenaba alla waa ka tooba aqbalaya toobada alla waa aqbalaa waa alla subxaanahu wa tacaala toobada waa aqbalayaa ilaa wa ilaa laakiin bisharti inay tooba saxiixa tahay baa la rabaa shuruud aan soo sheegnay iyo oofsatay muttafaqun calayh وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qاal yadxaku allahu caza wajal alla wuxuu u qoslaa alla wuxuu u qoslaa waa sifaat sifaadka alle ka mida kuwaan sheegayna ka mid qosolka daxig buu marka sifa la buu leeyahay teenna oo kale aan ahayn buu leeyahay xaalkeedana isaga uni ogyahay subxaanahu wa tacaala ilaa rajulayni laba nin buu u qoslaa raalli ahaansha uu ka raalli yahay uu ugu qoslaa yaqtulu axaduhuma alaakhar midkood midka kale uu dilay laba nin oo midkood kii kale uu dilay buu labadaba alle subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha uu u qoslaayaa oo janno uu gelinayaa ka raalli noqonaya say ku dhacaysaa taasu eh, yadkhulaani ljanna oo jannada gelaya say ku dhacaysaa marka waxay ku dhacaysaa yuqaatilu haada kan la dilay baa dagaalamaya fii sabiili illah jihaad fii sabiili illahi buu ku dagaalamaya fayuqtalu markaasaa la dilaya oo midkan kada oo gaal ah baa dilaya uma yatuubu allahu alla wuxuu ka tooba aqbalaya toobada waafajinaya cala alqaatil kii wax dilay fa yuslimu waa islaamaya fa yustashhad isaguna waa shahiidayaa oo laba muslim oo markaa waxay noqonayaan jannada isugu tagtay oo laba shahiid oo muslim oo jannada isugu tagtay bay noqonayaan muttafaqun caleyh marka wixii u dhexeeyey iyo dagaalankii iyo colaaddii horey waxayna alla waa ilowsiinaya sida alla ku yidhi wanazacnaa maa fii suduurihim min gillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin marka sidaasay ku dhacaysaa laakiin mid kale iyadu ma dhacdo oo muslim iyo eh, eh, muslim iyo gaalkuu dilay eh, naariga kuma kulmayaan si uu sheegay nebiga alay salaatu wasalaam muslim iyo gaalkii uu dilay naar kuma kulmaayaan muslim iyo gaalkii dilayse kolkuu dilay gaal ahaa yani janno inay ku kulmaan iyada waa suurowdaan muttafaqun caleyh <clears throat> baabu sabr sabirka macnihiisa luqada waxaa la yidhaahaa alxabsu xabiskaa la yidhaha sabr la yidhaaha sharcigana sabr waxaa la yidhaahaa adkaysi loo adkayso dhibaatooyinka loo adkaysto saddex nooc buuna yahay oo kala dardaran midda ugu liidatahay waxaa weeyaan waa dhibaatada qofka ku dhacday musiibada oo uu u adkaysto oo uu muxuaha aanu khalkhalin taas waa midda ugu liidata midda ugu fiican ee ugu daranna waxa weeyaan xaaraanta oo laga sabro oo nafta laga celiyo midda kale ku xigtana waxaa weeyaan cibaadada cibaadada iyo dhibaatooyinkooda dhibaatooyinkeeda oo loo dulqaato loo adkaysto saddexdaas marka nooc bay leedahay qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu dadkiina mu'miniinta oo sabra adkaysta oo ka sabir badiya gaalada saabiruu yani waxawa gaalada kula tartama sabirka kula tartamo iyaguba dhibaatooyinkan kada dagaaladu ay keenayaan iyagaba way ku dhacayaano way dul qaadanayaano way adkaysanayaane ka adkaysan badiya wa qaala tacaala walanabluwannakum bishayin min alkhawfi wاljuuc walle waxaan idinku imtixaanaynaa wax oo ah cabsi iyo gaajo ah iyo wanaqsin nuqsaamid ah min alamwaali walanfus wahamara maalka iyo nafta iyo midhahaba aan idinka nuqsaamino wabashir الصaabiriin u bishaareed dadka sabrana u bishaaree allahu akbar allahu akbar wa qaala tacaala inamaa yuwafa الصaabiruuna ajrahum bغayri xisaab waxa un loo oofinayaa kuwa saabiriinta ah kuwa kuwa sabra unba ajrigooda loo oofinaya xisaab la-aan loogu oofinaya dadka kale marka ajrigiisu waa xisaaban yahin lakin kan iyaga ajrigoodu xisaab la-aan wa qaala tacaala walaman sabra wagafar ina dalika la min cazmi اlumuur qofkii sabra oo u dembi dhaafa qofkii wax ku sameeyey waxun ku sameeyey iska cafiya ina dalika midkaasu la min cazmi اlumuur arrimaha loo qasdo ee la daryeelo ee muta in aad loo kasbado ayay ka mid yihiin wa qaala tacaala istaciinuu bالصabri wالصalaaة in allaha maca asaabiriin kaashada kolkay dhibaata idinku dhacdo sabir iyo adkaysin iyo salaad kaashada salaada tukataan iyo adkayna adkaynasaan qalbigiina cajisaan in allaha maca asaabiriin alla wuxuu la jiraa dadka sabre wa qaala tacaala walanabluwannakum walle waa idin imtixaanaynaa xataa naclama almujaahidiina minkum waasaabiriin ilaa aan ka ogaano cilmu shahaada aan uga ogaano kuwa sabra idinka idinka mida ah iyo kuwa jihaaday haddar alle u jihaaday idinkaydin ka mid ihiyo kuwa sabrayba ila aan ka ogaano waa idi imtixaanayna ilaa dadka kala saara yani wal fi lmri bisabri wa bayaani fadlihi kaiiratun macruufa aayadaha ku saabsan amarka sabr la isfaray iyo kuwa fadligiisa caddaynayaba way fara badan yihiinoo waana la yaqaana dadka ahlucilmigii way yaqaanaan wacan abi malikin alxaariث bni caasimin alashcariyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi walih waslm الطهوuر شhaطر الإيمان طهاaرة qaadadku waa iimaanka nuski والحamdu للahi تملأ الميزان alxamdu لilahina miisaankay buuxisaa miisaanka xasanaadka yay buuxisaa وسubحaana الlahi والحamdu للahi تملأani أو تملأ ma byna السماءi والأرض subxaana الlahi iyo alxamdu لilahina waxay buuxiyaan labadoodu mise waxay buuxisaa iyagoo hal la iskaga dhigay weeyaane tamla-aani marka la yidhaha waa iyagoo la kala tiriyey inta cirkiga dhulka dhaxaysa yay buuxiyeen wasalaatu nuur salaaduna waa nuur wasadaqatu burhaan sadaqaduna waa xujo daliil weeyaan qofka iimaankiisa caddaynaysa oo maalkiisi uu jeclaa markuu dar alle u bixiyey tusinaysa inuu iimaankiisu weyn yahay wasabru diyaa sabirkuna isaguna nuur wey nuurka iyo diyahuna isku macno weeye waalqur'aanu xujatun laka ow calayk qur-aankuna ama xujuu kugu yahay ama xujuu kuu yahay waa labadaa midun haddaad ku camal fasho xujuu kuu noqonayaa waa waa kaa doodayaayo waa ku daafacaya haddaad ku camal fali waydana xujuu kugu noqonayaayo waa isaga kugu dacwiyaya wa aakhiro kolkii la tago adduunkana sida oo kale weeyaano haddii marka qof aad murmaysaano qur'aan uu kuu soo daliishado isaga xujadii kaa helay hadduu aduu qur'aan aayad qur'aan usoo deliishatana oo waafaqsanna isaga adaa xujadii ka helay kullu nnaasi yaqdu dadka dhammaantood way jarmaadaan aroortii qof waliba camal buu ku jarmaadaa fa baa'icu nafsahu naftiisa kii iibinaya wy qof waliba wax naftiisa iibkeedu ku jiro ayuu ku jarmaadaya aroortii fa muctiquhaa kii xoraynaya way oo muubiqahma waa halaagayaa waa labadaa midood qof waliba aroortii wuxuu ku dhaqaaqayaa camal naftiisa iibkeedu ay ku jirto oo marka kolkaa ama naftiisiba alle ka soo muxuu ahay alle ka iibsanayaayo uu xoraynayaa oo waxuu janno ku galo naftii ku xorood u samaynaya ama shayطaan buu ka iibinayaayo naftiisiibuu halaagaya labadaa wax ka baxsani ma jirto rawahu muslim وعn abi سacيidi sacd bni malik bni sinaanin الkudriy radي allahu canهuma ana naasa min alanصاar dad ansaareed baa sa'aluu rasuula allahi sala allau alayh wasalam rasuulka allay baryeen wax weydiisteen fa waa siiyey uma sa'aluuhu fa haddana way weydiisteenoo waa siiyey xataa nafida ilaa uu ka dhammaaday maa cindahu wixii u hayay wixii maal la keenay yay rag u yimaadeen yaa rasuul allah wax iga sii yaa rasul sii nin walbaba si u siinaya buu dhammaaday markaasuu darsi siinaya marka nebigu calayhi salaatu wasalaam intii maalka uu hayay ma aanu canaananin eh waa siinaya laakiin markuu maalkii dhammaaday intii maalka uu hayay ma aanu canaananin eh waa siiraya laakiin markuu maalkii dhammaaday yuu mustaqbalka marka ka sii afiifanaya oo darsi uu siinaya fa qaala markaasu wuxuu yidhi lahum wuxuu ku yidhi xiina eh, anfaqa markuu bixiyey kulla shayin biyadii wax kastoo gacantiisa ku jiro o dhan markuu bixiyey buu wuxuu ku yidhi maa yakun cindii min khayrin falan addakhirahu cankum wixii agtayda ahee maal aba khayrka maalka faraha badan baa la yidhaahaa wixii nafci oo dhanna khayr waa la yidhaaha wixii maal ahe aan hayo idinka kaydsan maayo dib idinka dhigan maayo waan idin siinaya idinka ceshan maayo waman yastacfif yucifuhu allah qofkii is-ilaaliya alla waa ilaalinayaa waman yastagni yugnihi illaah qofkii isdeeqa alla waa deeqaya qofki isku filaada ee naftiisa ka goosta inuuna dadka u baahnayno hantidiisa ay ku filan tahay alla oo ku filaysiinaya alla ma baahinayo waman yatasabar yusabirhu allah qofka issabrsiiyana alla sabrku waafajinaya oo musiibadiisi waa ilaa waa ilaawinaya wamaa ucطiya axadun qofna lama siinin cataa'an deeq oo khayran ka fiican wa awsaca kana waasacsan min asabr sabr qofka wax uga waasacsan oo ka khayr badan oo qof la siinay ma jiro marka taasuu ku guubaabinayaayo abu saciid alkhudri radi allahu canhu wuxuu ku daray qisadan taasi riwaayaad kale ay sheegeen ahalkaygii baa waxay fareen inaan rasuulka wax isku soo weydiiyo iyagana markaasaan isagoo hadalkan kada leh baan la kulmay markaas khalaas maanu weydiisanin mar dan muuse isagoo waxba weydiisanin nebiga alayh isalaatu wasalaam maal la keenay oo la qaybinay wax ka siiyey muttafaqun caleyh marka waxaa weya qofba siduu iska dhigo ayuu alle ka dhigaa qofkii isa sabirsiiye alle waa sabirsiinaya qofkii xaaraanta iyo baryada iyo waxyaalaha iska ilaaliya alle waa ka ilaalinaya qofkii وعn أbي يحyى صhayb بن sinاn الrumi radي الlه عanه qaala qaala rasuulu الlahi slى الlه عalيه wali وsلم rasuulka allah wuxuu yidhi cajaba لأmri الmuؤmin la yaab baan la yaabayaa qofka muؤminka arrinkiisa waa la yaab buu leeyahy ina أmrahu kulahu lahu khayr siduu la yaabka ku leeyahna waa sidan arrinkiisa oo dhaniba khayr buu yahay khasaara ma leh waa qof aan weligiiba khasaaro lahayn oo wixiisa oo dhan khayr ay yihiin walaysa dalika liaxadin ilaa lilmu'min arrinkaasna uma sugnaaninoo ma heli karo ilaa qof mu'mina mooyaane in asaabatu saraa hadday hesho xaalad farxad badan oo khayriha uu helo shakara waa ku shukriyayaa fakaana khayra lahu khayr buu ahaanayaa wa in asaabatu daraa arrin dhib badan hadday ku dhacdana oo musiibihihina sabara waa sabrayaa fakaana khayra lahu khayr buu u ahaanayaa rawahu muslim xadiidka horana muttafaq calayh bu ah وعn أنس رضي الله عنه qaala لma haqula النabiyu slى الlه عليه وaلي وsلم markuu nebiga all slى الlه علي sلم markuu cuslaaday ee sakaraadki uu soo hayey uu jacala bilaaba yatغashaahu الkarbu kurbad inay dul fuusha yani dhibaatooyin iyo xanuun faqaalat faaطimaةu radي الlahu canha faaطima waxay dhahday waa karba abataah alla aabbahay kurbadiisa aabbahay maxaa kurbahaysaa bay dhahday faqaala markaasu wuxuu yidhi laysa calaa abiiki karbun bacda alyowm aabbaha kurbadi ma helayso maanta intii ka dambaysa marka waa sabraya nebiga alay slam isagoo xaaladaas ku jira oo aad xaaladii ugu dambaysta ayd ku jira ayuu xusuusinayaa gabadhiisa wuxuu leeya aabbaha maanta intii ka dambaysa kurbadi ma helayso marka intan maantan yar waa isaga dulqaadanaynaa falamaa maata markuu dhintay bay qaalad waxay tidhi yaa abataah ajaaba rabban dacaah yaa abataah jannaة اlfirdowsi ma'waah yaa abataah ilaa jibriila nancaah sidaasay yaa abataah aabbahayow ajaaba rabban dacaah rabbi u yeedhay buu ajiibay aqbalay oo yani waxay ka wadaa ambiyada alla calayhim asalaatu wasalaam waa la khiyaar gelin jiray kolkii jashoodii timaado yaa la khiyaar gelin jiray waxayna dooran jireen geeriday dooran jireen yaa abataah jannaة اlfirdowsi ma'waah aabbahay alla aabbahayow hooygiisu waa jannada firdows jannada firdows waa muxua midda ugu sarraysa jannada ugu sarraysa weeyaanoo saqfigeeduna carshiga raxmaan uu yahay oo webiyaalka jannada oo dhan ay kasoo wada burqadaan markaas waxaana jirta qayb kale oo iyadu la yidhaaho alwasiila la yidhaaho baa jirta oo rasuulka sala allau alay slam keliga u ah yaa abataa ilaa jibriilan ancaa jibriil baan u sheegaynaa yani geeridiisa jibriil baan u sheegaynaa nacyiga marka waxaa la yidhaha qofka geeridiisa oo laga warramaa la yidhaha falamaa dufina markii la aasay bay qaalat faatimatu radia allahu canha faatima waxay dhahday ataabat anfusukum anasow naftiinuma waxay raalli ku noqotay an taxtuu calaa rasuuli llahi sala allahu aleyh waali slam aturaab inaad rasuulka alle ciidda ku habisaan miyaad raalli ku noqotay naftiinu raalli ku noqotay dabcan raalli mayna ku noqdeen ilaa haddayna ahayn sharcigiisii bay fulinayeen sharcigiisaa sida ahaa rawahu lbukhaariy وعن أbي زaيد أsاmة بن زaيد بن xاarثة mوlى رsuuل اللahi صلى الله عليه وsلم rasuulka all midku xoreeye dadku xoreeye ahaa wa xibihi yani xabiibkiisa ahaa wa bni xibihi xabiibkiisa wiilkiisa ahaa radia allahu canhuma qaala arsalat bintu nabiy sala allau alay slm nabiga alla gabadhiisii waa zaynab ayaa waxay usoo fariin dirtay rasuulka alla ugu soo fariin dirtay ina bnii qad اxtudira fashhadna canugaygii waa sakaraadayaae noo imow saasay ku tidhi fa arsala wuxuu u fariin diray isaguna ugu celiyey yuqri'u salaam isagoo salaam gaadhsiinaya salaam igu salaam buu yidhi wayaquulu oona ku dhahaya ina lilaahi maa akhada walahu maa acطa alla wuxuu leeyahay wuxuu siiy iyo wuxuu qaataba isagaa iska leh wa kullu shayin cindahu biajalin musama wax walbaba alla agtiisa ajal go-an oo magacaaban buu ku leeyahay faltasbir waltaxtasib ha sabirto oo hor alle hagaysato ilmaheeda imaatinkaan aan u imaanayo ilmaheeda usoo celin maayo hadduu ajashiisa uu galay waa ayaa marka nebiga caleyh isalaatu wasalaam gabadhiisa fa ilaahay waa usoo farrin dirtay kusoo celisay tuqsimu calayhi iyadoo ku dhaaranaysa layaatiyannaha inuu yimaado aqsamtu calayka lata'tiyanna sidaasay ku dhahday marka taas oo kalena waa xadiid aan gaari doono siduu ka warrami doono xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin bay ka mid tahay ibraaru lqasam qofkii kugu dhaarta waxa uu ku dhaartay haddaanu wax xun aanu ahayn in loo yeelo faqaama waa kacay wamacahu sacd bnu cubaada wa mucaadi bnu jabal wa ubay bnu kacbin wa zayd bnu haabitin warijaalun radia allahu canhum isagoo rag sidaasu la jiraan ayuu kacay fa ilaa rasuuli sala alla alay slm rsulka alle waxaa loo soo dhiibay asabiyu canugii baa loo soo dhiibay kolkuu fadhiistay fa aqcadahu fii xijrihi dhabtiisu ku fadhiisiiyey wa nafsahu taqacqac isagoo naftiisuna ay qararaac qararaaclaynayso fafaadat caynaahu indhihiisii baa ilmeeyey indhahay ilmo ka yimaadeen faqaala sacd sacd ibnu mucaad baa wuxuu yihi radia allahu canhu yaa rasuula allahi maa haada yaa rasuulka alle waxay tahay waxaan kal miyaad ooyeysaa faqaala markaasuu wuxuu yidhi haadihi raxmatun jacalaha allahu tacaala fii quluubi cibaadi tanu waa raxmad uu alle geliyey addoomihiisa qalbigooda oo yaani raxmadu u naxariisanayo canugaas dhibka haysta siduu u sakaraadayo nafta loogu adkeeyey ayuu la ilmeeyey nebigu salى allahu عalayhi waalihi wasalam wa fii riwaayatin fii quluubi man shaءa min cibaadihi qofkii uu doonay addoomihiisa ka mida qalbigii qalbigooda raxmad uu geliyey weeyaan <clears throat> sidaasay ahayd marka khalqi oo dhan ma wada raxmad badnee intii uu doono qalbigooda mid alla geliyey weeyaan wa wainamaa yarxamu allahu min cibaadihi araxmaa allana wuxuu uun uga naxariista addoommihiisa inta naxariista badana iyaguma khalqigiisa u naxariista iyo allana u naxariistaa marka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam sabir la-aan ma aanu ahayn oo intii uu ooyay ilintii ka soo daadataye xanuun iyo qalbi jileec uu qalbi jilcayo u naxariisanaya canla dhibaatada ayay ahayd muttafaqun calayhi wa macnaa taqacqac taqacqac macnaheeduna waxaa weeyaan tataxaraku watadarib way dhaqdhaqaaqayso way shanqaynaysay weeyaan qacqaco waxaa lagu magacaabaa shayga qallalan codkiisa sida muxuuha maqaarka ingegana qabax qabaxdiisa iyo bir bir lala dhacay qabax qabaxdeeda iyo waxaas oo kalea lagu magacaabaa haddase markaas hadda waxaa laga wadaa canuga kolkuu sakaraadayo naftiisa qararacdii xabadkiisa ka baxaysay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa uu faray gabadhiisa sabir buu faray markaas wuxuuna caddeeyey inay laba kale yihiin sabir la-aanta iyo shafaqadu wa can suhaybin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayhi waalihi wasalama qaal saxaabigaa la yidhaha abu yaxya suhayb ibni sinaan الruumi radia allahu canhu ayaa wuxuu ka wariyey rasuulku sala اlه alay slam inuu yidhi kaana malikun fi man kaana qablakum boqor baa jirayay dadkii idinka horreeyey boqorkaana wuxuu ku sheegay muxuu ahayey ibnu isxaaq fii siiratihi in boqor yemani a uu ahaa oo duunawaas la dhihi jiray oo midka saaxibuulukduudka ah alla subxaanahu watacaala suurat alburuuj uu ku sheegay uu yahay xaqiiqadiisa an laa og laakiin qisadii oo saxiixa unbuu halkan kada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam kusoo tabinayaa wa kaana lahu saaxirun wuxuuna lahaa nin sixirlo oo waxu saxsixiro oo uu wax u curaafa ayuu lahaa falamaa kabira markuu da-weynaaday saaxirkii yuqaala lilmeliki boqorkii ku yidhi innii qad kabirtu anigu waan da-weynaaday kabira iyo kabura labadaasaa kala jirta xagga luqada oo xagga da-da marka laga hadlayo waa kabira oo ba waa hoos dhaban tahay mudaariciisuna waa yakbar markii xagga macnaha ama xagga jidhka uu yahayna waa kabura sida qur-aanka ku jirta kaburat kalimatan takhruju min afaahim alla uu yidhi marka waan da-weynaaday weeyaan faabcad ilaya ii soo dir hulaaman wiil yar ii soo dir ucallimhu sixra aan sixirka baro wiil yaroo meeshaydii kuu galo oo aan sixirka kuu soo baro ii soo dir fa bacata ilayhi hulaaman yucallimuhu wuxuu u diray wiil yar oo uu baro wiilkaana ibnu isxaaq siridiisi wuxuu ku sheegay in la dhihi jiray cabdullahi ibnu taamir xaalkiisa alle unba agu magaciisa wa kaana fii ariiqihi waxaa jidkiisa joogay wiilkaasu markuu saxirka uu sixirka kasoo baranayo idaa salaka markuu jidka qaado raahibun nin baadari ah nin baadari ah meeshaas muxuuhaas ku lahaa ninkaana faymiyoon baa la dhihi jiray bu ibnu isxaaq yidhaahaa <coughs> nin baadari oo marka diinihii hore saxiixa ah nin haysta ah oo dhulkiisii ka soo cararay oo yeman yimid oo meeshaa degay ayaa meeshaa kulahaa zaawiyad ku lahaa faqacada ilayhi wuu la fadhiistay wa samica kalaamahu hadalkiisii iyo wacdigiisii iyo wuxuu aqriyayay buu dhegaystay fa acjabahu waa jeclaystay diintiisii buu u bogo jeclaystay markaasuu isna ka baran jiray diinta saaxirkana sixirka ka baran jiray wa kaana idaa ata saaxira wuxuuna ahaa markuu saaxirka uu imaanayo mara biraahibi wa qacada ilayhi wuxuu soo mari jiray baadariga oo uu la fadhiisan jiro oo diinta ka dhagaysan jiray faidaa ataa saaxira markuu saaxirka u yimaado uu darabahu garaaci jiray oo maxaad ku daahday dhexda kusoo ciyaari jirtay kusoo ciyaaraysay buu ku dhihi jiray fashakaa dalika ila araahib arrintaasuu raahibkii uga dacwoodo ay haysata buu yidhi weliba waxaa kale oo jirtay markii uu noqdo ee ciddoodii uu ku noqdana waa daahday bay dhihi jireenoo waa dili jireen ile laba darsiba isla soo qaatay kanna waa ka daa waa iga daahdu dhahaya kanna waa iga daahday marka si uu yeelaa buu garan waaye faqaala markaasuu wuxuu yidhi idaa khashiita asaaxira faqul xabasanii ahlii haddaad sixirlowa ka baqday inuu ku dilo waxaad ku dhahdaa ciddaydaa maanta idaahisay ku dheh wa idaa khashiita ahlaka ciddaada haddaad ka baqday inay ku dilaanna faqul xabasani saaxir sixirlowgii baa maanta idilay oo idaahiyey oo ama darsi cusub buu ii dhigay ama meel buu ii dirsay adiga wax sidaas ugu cudurdaaruyey marka taasuna waa mid aan jirin beenta noocaas oo kale ana waa beenta bannaan weeyaanoo qofku uu dhibaato naftiisa kaga badbaadinayo ama xoolihiisa ama cirdigiisa ama qof muslima uu ku badbaadinayo waa u bannaan tahay xadiidka asmaana insha allahu waa uu imaan doonaa arrintaa ku saabsanaa fa baynamaa huwa calaa dalika markuu sidaa ku jiray oo labadaa darsi sidaa isula qaadanayay id ataa wuxuu soo maray calaa daabbatin cadiima shay wax dhul socod ahoo weyn daaba waxaa la waxa lagu wixi dhulka ku socod oo dhan yaa daaba la yidhaaha daabadaa riwaayadaha qaarkood waxay sheegaan inay libaax ahayd qaarna waxay sheegaan inay ahayd abeese weyn qad xabasat innaasa oo dadkii jidkii ka xidhay bahal jidkii dadka u fadhiista oo dadkii uu mari kari la'yahay buu soo maray welina ninkaasu labadaa darsi wuu isla qaadanayaa mooyaane midkooda xaqa ku jooga weyn ma oga fa qaala markaasu wuxuu yidhi alyawma aclamu assaaxiru afdalu am iraahibu afdal maanta un baan kala ogaanayaa ma sixirlowgaa fadli badan oo xaq ku jooga oo diintiisu fiican tahay mise baadariga fa akhada xajaran dhagax buu qaatay fa qaala markaasu wuxuu yidhi allaahumma in kaana amru raahibi axabba ilayka min amri saaxir faqtul haadihi daabbata xataa yumdiya annaas allow hadday arrinta baaderigu ay agtaada kaga fiican tahay oo diintiisu ka fiican tahay diintaisa herlowga dil shaygan kada dadkii xidhay xataa yamdi annaasu dadku ha mareen eh faramaaha wuu ku tuuray faqatalahaa waa dilay wamada annaasu dadkii baa maray jidkii maray marka taasuna karaamo bay ahayd wiilkaas alle uu ku maamuusay iyo baaderigaba oo diintiisu inay xaq ahayd uu alla ugu caddaynayo halqigana ugu cadaynayo wiilkeena ugu cadaynayo wey taasuna marka waa karaamaat karaamaatulawliya ka mid a wiil yar dhagax uu tuuray ee dadkii ka waaweynaayo o dhan ba babahalay kari laayihiinoo jidkii ka xidhay wax tabaruu ku dilay ma aanu lahayn laakiin wiilkaa baa mujaabu dacwo ahaa oo karaamo alla uu u karaameeyeyba ahayd fa ataa araahiba fa akhbarahu baadarigii buu u yimid oo wuu u sheegay oo maanta sidaasaan yeelay buu yidhi fa qaala lahu raahib raahibkii baa ku yidhi ay bunaya war aabbo anta alyawma afdalu minii maanta adaa iga fadli badan waa ila dhaadhaaftay wiilkaygiiyo waa iga fiicnaatay qad balaga min amrika maa araa arrinkaagu wuxuu gaadhay halkaa an arkaya miyuu gaadhay oo ducadaadii in sidaa loo aqbalay miyaad gaadhay adaa iga fadli badan waa ila dhaadhaaftay laga barayba laga badi weeyaan wa inaka satubtalaa adigana waa lagu imtixaani doonaa imtixaan baa kugu dhici doonaa wuxuu sidaana u leeyahay wadciga kolkaa jooga buu yaqaanay oo boqorkaas isaga ihi ilaahnimuu sheeganayay sida xadiid ku imaan doonta marka haddii lagu ogaado inaad dintii xaqa ahayd qaadatay lagu ogaado waa lagu imtixaani doonaa faida faida ibtuliita falaa tadulla calaya marka lagu imtixaano hay tusino hay sheegino hadihin ninkaasaa waxa ay baray iqari wa kaana algulaamu wiilkiibaa marka wuxuu noqday yubri'u alakmaha walabrasa wayudaawi annaasa min saa'iri aladwaa wuxuu bogsiinayay akmaha akmaha waxaa la yidhaha qofka indhala-aanta ku dhashay ayaa la yidhaahaa wal abrasa dadka qofka baras kalena waa bogsiin jiray wa yudaawi annaasa dadkana wuxuu ka daweyn jiray min saa'iri aladwaac cudurada kale gagadisan yuu ka daweyn jiray ka luga hala ka muxuu ahay e, naafada ah ka e, qalalka qaba uu dadka dhan buu daweyn jiray oo ducada buu ku daweyn jiray fa samica jaliisu lilmalik waxaa maqlay qof meliga la fadhiisan jiray jaliis mujaalis baa laga wadaayo labada qof ee meel isla wada fadhida mid walba ka kale jaliis buu yahay kaana qarcamiya oo indhabeelay nin ka mid ah xaashiyadii boqorka ka mid ahaayo majliskiisa dadkii xaadiri jiray ka mid ahaayo intuu daaweynaaday indhabeelay baa wiilka arrinkiisii kolkuu shaacay buu maqlay faataahu wuxuu ula yimid oo u keenay bihadaayaa kasiira hadiyooyin fara badan buu u keenay faqaala markaasu wuxuu yidhi maa haa haahunaa laka ajmac in anta shafaytani waxa halkan yaallo oo dhan adaa iska leh haddii aad icaafido indhaha ii bixiso wuxuu moodayaa nin ujro qaato oo muxuaha nin ahlu dunyaa inuu yahay nin darca lagu shaqaynayo inuu yahay buuna aqoonin faqaala markaasu wuxuu yidhi innii laa ashfi axadan anu qofna ma bogsiiyo waynamaa yashfi illaahu tacaala allun baa dadka bogsiiya waanu allun u baryaayo allon baa bogsiiye mooye anugu wax awoodu han leeyahay muu jiro hadduu kuwa dadka zamankeena jooga ahaa ahaan lahaa waa ku faani lahaayo wuxuu dhihi lahaa o adiga miyaadan i aqoonin qofkan saa ugu tufaba khalaas weeyaan waa bogsanaya isagaa marka naftiisa ku dhisi lahaa laakiin ninkan mukhlisa bu ahaa uu iska qiranaya alluu xaqa uu u qirayaa iyo awoodaba fain aamanta billaahi tacaala haddii aad alla rumayso oo diinta xaqaada igu soo raacdo dacawtu allaha fashafaaka allaan kuu baryaaya allana waa ku caafeeyaa qofkii marka loogu yeedho saasuu ku dhihi jiray fa aamana billahi tacaala alluu rumeeyey fashafaahu allahu tacaala alla waa caafiyay kolkuu wiilkii u duceeyey fa ata almalika boqorkiibuu u yimidoo fa jalasa ilayhi wuu la soo fadhiistay kamaa kaana yajlisu siduu ula soo fadhiisan jiray isagoo indhalaa buu ku ogaa isagoo indhaqabou la soo fadhiistay faqaala lahu lmelik boqorkii baa ku yidhi man radda calayka basarak yaa indhihii kuu bixiyey qaala rabbi rabbigay baa ii bixiyey qaala walaka rabbun hayri oo ma rabbi aanani ahayn baad leedahay riwaaya kale waxay dhahaysa ma anaad sheegaysaa ani miyaa rabbiga kuu bixiyey markaasuu yihi maya rabbiga iyo rabbigaaba waa alleh rabbiba ma rabbi kalaabaad leedahay qaala rabbii wa rabbuka allah rabbiga iyo rabbigaaba waa allah aaduu rabbi ma ihin faأkhadahu wuu qabtay falam yazal ma aanu ka zuulin yucadibuhu inuu cadaabo oo waxay ninkan kada waxaan kada qofkii baray sheeg baa la dhahayay oo la cadaabayay askar baa loo dhiibay ilaa uu dhibkii xamili kari waayey xataa dalla cala algulaam ilaa wiilkii ka tusiyo yuri wiilkan ay baray fajii'a bilgulaami wiilkii baa la keenay faqaala lahu lmeliku boqorkii baa ku yidhi wuu gartayoo ay bunaya war aabbo qad balaga min sixrika maa tubri'u lakmaha walabrasa watafcal watafcal sixirkaagii ma wuxuu gaadhay waxaa dadka indhaha le ku bogsiiso o indhaha ugu bixiso oo dadka baraska kale ku bogsiiso oo kan kada iyo kada aad samaysa miyuu gaadhay si fiican baad yani iigu soo baratay way sixirkii faqaala markaasuu yihi innii laa ashfi axadan anuu qofna ma caafiyo wa inamaa yashfi illahu tacala allun baa bogsiiya fa akhadahu isna waa qabtay falam yazal maanu ka zuulin yucadibuhu inuu cadaabo xataa dalla cala araahib ilaa uu tusiyey baadariga waa wuxuu ka afeeftay hortii hore waa dhacday laakiin marka waa macduura wiil yaroo rag askaraho manaxaana inta loo dhiibay ay cadaabeen warti dambe iska qartoo yidhi odayga wadaadkaas ay tusay waxaa ii sheegay fa jii'a biraahib baa la keenay faqiila lahu waxaa lagu yidhi irji can diinika ka noqo diintaadii dalkii baad iga fasaasay diin cusub baad iga keentay ka noqo diintaada fa abaa waa diiday fa dacaa bilminshaar minshaar buu dalbay minshaar halla keenuu yidhi fa wadaca alminshaara minshaartii buu saaray fii mafriqi ra'sihi madaxiisa kale roggiisa yaa minshaartii laga saaray fa shaqahu wuu kala jeexay xataa waqaca shiqaahu ilaa labadiisii dhan hareeraha u kala dhaceen oo mishaartii labada lugood ay ka soo baa sidii loox oo kale loo kala jeexay uma jii-a waxaa la keenay bijaliisi lmelik boqorka ninkii la fadhihi jiray indhaha beele wiil ducadiisa alla indhaha ugu bixiyey yaa la keenay faqiila lahu waxaa lagu yidhi irjic can diinika diintaada ka noqo faabaa waa diiday fawadaca alminshaara fii mafriqi ra'sihi minshaartii buu saaray madaxa kale roggiisa fashaqahu bihi wuu ku kala jeexay xataa waqaca shiqaahu ilaa ay kala dhaceen hareeraha u kala dhaceen labadiisii dhan uma ji'a bilgulaami wiilkii baa la keenay faqiila lahu irjic can diinika diintaada ka noqaa lagu yidhi faabaa waa diiday fashaqahu dafacahu wuxuu u dhiibay ilaa nafarin min asxaabihi koox oo asxaabtiisii ka mida buu u dhiibay askartiisii iyo ah fa qaala wuxuu yidhi idhabuu bihi ilaa jabali kada wa kada la taga buur heblaayo la tago oo fascaduuhu fascaduu bihi اljabala buurta la kora faidaa balagtum dirwatahu markaad gaadhaan dhakadiisa buurta meesha ugu sarraysa markaad gaadhaan ka noqo diintaada dhaha fain rajaca can diini hadduu diintiisa ka noqdo yani fadaaka weeyaan wailaa fatraxuuhu kasoo tuura buurta kasoo tuura fadahabuu bihi way la tageen fasaciduu bihi aljabala buurtii bay la koreen fa qaala markaasu wuxu uhi markii buurta dhakadeedii la joogo allaahumma kfiniihim bimaa shi'ta allow igaga kaafi wuxuu addoonta un nimankan kada farajafa bihim aljabal buurtii baa la ruxruxatay fasaqatuu way dhaceen way daateen wa jaa'a yamshii ila almelik isagoo iska socdo wiilkii u yimid isagoo waa badbaaday nimankiisa alle waa ka ducadiisaas alla ka aqbalayoo buurtii bay ka daateen waa le'deen isagoo iska socdo u yimid le mujaabu dacwu noqday faqaala lahu wuxuu ku yidhi almeliku boqorkii baa ku yidhi maa facala asxaabuka waraggii aan kugu daray maxay sameeyeen faqaala kafaaniihim allahu tacaala alla iga kaafiyey fadafacahu wuxuu u dhiibay ilaa nafarin min asxaabihi koox asxaabtiisii ka miduu u dhiibay faqaala wuxuu yidhi idhabuu bihi la tago oo faxmiluuhu fii qurquurin ku qaada guri buuri saara badda geliya fatawasatuu bihi lbaxa badda bartankeeda geeya fain rajaca can diini hadduu diintiisa ka noqdo wailaa faqdifuuhu ka tuura badda ku tuura fadahabuu bihi way la tageen faqaala markaasuu yihi kolkay badda bartankeedii geeyeen allaahumma kfiniihim bimaa shi'ta alla igaga kaafi wixii aad doonto faاnkafa'at bihim الsafiina waxaa la gadoontay inkafa'at yani inqalabad bihim waxaa la gadoontay doonidii baa la gadoontay faqariquu waa maashoobeenoo waa biddi ku dhinteen isaguna waa soo baxo soo badbaaday wa jaa'a yamshi ila اlmelik isagoo iska socdo boqorkii u yimid faqaala lahu lmelik boqorkii baa ku yidhi maa facala asxaabuk ragkii aan kugu daray aawax xaggay u kaceen qaala kafaaniihim allahu tacaala alla iga kaafiyey faqaala lilmelik kolkuu labadaas samood arrimoodba uu sameeyey waxba ka tari waaye iyo wuxuu rabaa inuu soo gaabiyo wiilkii baa raba inuu qisada soo gaabiyo oo laakiin si ay dacwadiisa uga faa'iidaysanayso oo dadku ay xaqa u ogaanayaan isaguna uu ku dhimanayo inuu u tilmaamo buu rabaa markaasuu wuxuu ku yidhi boqorkii buu ku yidhi innaka lasta biqaatilii xataa tafcala maa aamuruka bihi adigu ima dilaysid ima dili karaysid ilaa aad ka samayso sidaan ku faracyo sidaan kuu sheegi doono haddaad yeesho way dilaysa adii kale sama dili karaysid qaala maa huwa muxuu yahay qaala tajmacu nnaasa fii saciidin waaxid dadkaad gegig keliya ku soo uruurinaysaa wa taslubunii waxaad igu warhaysaa calaa jidcin tir geed timira jiriddi ayaad igu mismaaraysaa oo igu xidhxidhaysaa uma khud sahman min kinaanatii ka qaado leeb ka qaad fallaar kala bax ee gabooyahaygan uma dac isahma fallaadha saar ku qabo fii kabidi lqaws qaansada beerka yani bartankeeda ku qabo uma qul dheh bismi illaahi rabbi lgulaam magaca alle ee wiilkan rabbigiisa ah yaan ku ganaya yani uma armini marka isoo toogo fa innaka idaa facalta dalika qataltanii haddaad sidaa yeesho way dilaysaa si kalesi dili karaysa sidii buu marka yeelay boqorkii isagoo doqon ahoo arrintaas wiilku wuxuu ugala jeeda aan garanayn fa jamaca annaasa fii saciidin waaxid dadkii buu gedi keliya ku soo uruuriyey wa salabahu calaa jidcin tir buu ku waray uma akhada sahman min kinaanatihi hallaar buu kala baxay gabooyihiisii uma wadaca sahma fii kabidi alqaws qaansada bartankeedu fallaadhii ku qabtay uma qaala markaasuu wuxuu yihi bismi illaahi rabbi اlgulaam uma ramaahu waa toogtay fa waqaca sahmu fallaadhi waxay ku dhacday fii sudqihi dhafoorkiisa halkaa godanee dhegta iyo isha u dhaxaysa halkaasaa sudqi la yidhaahaa halkaasuu kaga dhacay fallaadhi kaga dhacday fa wadaca yadahu fii sudqihi meeshii fallaadhu kaga dhacday ee dhafoorkiisa ahayd buu gacanta saaray wiilkii famaata waa dhintay fa qaala annaasu markaasay dadkii waxay yidhaaheen aamanaa birabbi lgulaam rabbiga wiilka rabbigiisaan rumaynay wiilkaa xaq ku joogay boqorkii waa dili kari waayey ilaa uu diintiisii iyo rabbigiisii uu la kaashaday waa dili kari waayey wiilka xaq ku joogay halkiibaa dadkii oo dhan hal mar keliya ay diintii wiilka ee diinta xaq ahayd ay galeen fa utiya almeliku boqorkii baa loo yimid askartiisii baa u timid fa qiila lahu waxaa lagu yidhi ara'ayta bal ka warran maa kunta taxdar wixii aad ka baqaysay faqad wallahi nazla bihi xadaruka nazala bika xadaruka digtoonidaadii waa ku waxaad ka baqaysay waa kugu dhacay qad aamana annaasu dadkii waa rumeeyeenoo wiilka diintiisa bay raaceen fa amara bilukduud solayo ama dhufaysyo yuu amar ku bixiyey in la qodo fii afwaahi sikak jidadka muxuaha bilowgooda jidka eh, magaalada meeshay ka soo bilbilaabmayaan xaafad walbaba in xorado waaweyn laga jeexa buu amray fakhudad waa la jeexay wa udrima fiiha neeraan dab baa lagu shiday wa qaala markii dadkiina waa lasoo ururiyey wuxuuna yidhi man lam yarjic can diinihi aqximuuhu fiiha qofkaan diintiisa aan ka ka noqonin jirsiiya ku tuura aw qiila lahum mise waxaa lagu dhahaya iqtaxim jiid ku dhac dabkan kada ama diintaada dooro ama dabkan kada ku dhac dintaada ka noqo ama dabkan kudoo dhahaya fafacaluu way yeeleen sidii bay yeeleen markaas dadkiina waxay doorteen dooranay in dabkii ku dhacaan dabkii ku daadanayeen diintoodii waa ka noqon waayeen xataa jaaءat imra'atun ilaa ay ka timid haweenay wa macahaa sabiyun lahaa canug yaroo keeda wadata fataqaacasad way ka cagagaalaysay way dibbay uga joogsatay an taqaca fiihaa inay ku dhacdo wiilka daraaddi kolna way tallaabsataayoo xagga dabka u tallaabsataayo kolkay diinteeda iyo fiiriso dabkay ku tallaabsataa kolkay canuga fiirisana dibbay uga gurataay wiilkii la lexjeclaabaysay fa qaala laha algulaam canugii baa ku yidhi alle ka hadliyey oo yaa ummaa isbirii fa innaka cala alxaqi sabir oo nagu rid dabkankada xaq baad ku taagan tahay yuu ku yidhi rawahu muslim xadidkan marka muslim aa wariyo xadiid saxiixa muxuu ahaa tirmidina isaguna waa uu wariyey xadiidkan kada riwaa kalena waxay dhahaysaa hooyey hal dilbiriqsi keliya weeyaan xanuun dambena arki maysid waxaba indhaha isku qabo oo inagu tuur wuxuu kaasuna kamid yahay dhowrka qofee uu isagoon waqtigii la hadli jiray aan la gaarin oo alla ka hadliyey ayuu kamid yahay ee xadiidka xadiid soo socda insha allah ku iman doona qisadii jurayj iyo dirwat ljabali aclaahu kalimaadkii macnaha tafsiir u baahan yahay buu marka fasiraya markaasuu yihi dirwada waxaa la yidhaha meesha ugu sarraysa wa hiya bikasri daali اlmucjamati wadamiha dirwa iyo durwa labadaba waa la yidhaha wاlqurquru bidami اlqaafayni labada qaafka iyada oo la godo nawcu min asufun waa doonyaha qaar ka mida weeye oo hurida yaryar weeyaan zawraqna waa la yidhaahaa qurqurna waa la yidhaahaa zaciimana waa yidhaahaa wasaciidu huna alardu albaariza dhulka bannaan ee siman aan lahayn godgod iyo aan lahayn yaa saciidna la yidhaahaa wاlأkhduud shuquuq fi اlard ukhduudkana waa jamciisa waa aqaadiide waa muxuu ahay jeexidda solayga oo ka nahri sagiir sida webi yar oo kale loo jeexay weeyaan wa udrima macnaheedu waxaa uuqida waa lagu shiday weeyaan waاnkafa'at inqalabat waa la gadoontay wa taqaacasad twaqafad wajabunad waa istaagtay oo waa cabsatay weeyaan can anasin radia allahu canhu qaal mara nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalama biimra'atin tabkii cinda qabrin nebigu wuxuu soo maray sala allahu alayhi waalihi wasalam haweenay qabri korkii ku ooyeysa fa qaala markaasu wuxuu yidhi itaqi llaaha wasbirii alla ka baqo sabir oo intan iska daayo faqamlcilin cod dheer bay ku ooyeysay faqaalat markaasay waxay tidhi ilayka cannii fa inaka lan tusab bimusiibatii iga fogow ilayka canii yani ibtacid canii iga tagniyaho iga durug musiibadaydoo oo kale kugu dhicine haba iga garan mayso haba igama warrayside iga tag walam tacrifu mana ayna garanaynin marka madiinayna deganayd ama madina meel ku dhowna waaxideedaabay ay deganaydo marka dadka dad waxaa iska jiray zamankaa kolkutay dad caamo ahoo rasuulkaba sala allahu alayh waali wasalam dhegtay ka maqlaan mooyaane aan bid'aantiisa aqoonin fa qiila lahaa waxaa lagu yidhi nin baa soo maray oo ku yidhi innahu nebiy ma garanaysa ninkii aada la hadlaysa ninku ahaa maya buu ahaa markaas aada u naxariisay ee riwaayo kale ay leedahay geeri wax eeg baa ku dhacay naxdin ay la dhiman gaadhay fa atat baaba nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nebiga albaabkiisa ay timid iyadoo rabta inay u cudur daarto falan tajid cindahu bawaabiin waardiye iyo gaarhayihii ma ayna ka helin siday filanaysay faqaalat markaase waxay tidhi lam acrifka ma aanan ku garanaynin faqaala uu yidhi inama asabru cinda sadmati اluulaa sabirku waxaa weeyaan jugta hore sadmo waxaa la yidhaahaa wixii laba shay marka isku dhacaan xoog isugu dhacaan kaasaa sadmo la yidhaha marka marka ugu horraysa musiibada jugteeda ugu horraysaa kolkaa weeye sabirku muttafaqun calayh marka hadalkeedii iyo hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaa inayna iswaafaqsanayn iyadu waxay tihi maana ku garanaynin isna marka wuxuu ugu jawaabay sabirku waa marka ugu horaysa marka waxaa weeye riwaayo kale ba cadaynaysa oo waxay tihi waan sabraya markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahy sabr hadda ma aha ee sabirku waxaa weeyaan waa marka ugu horaysa musiibada ay cusub tahay kolkaas weeyaan leanno musiibo kastaba goortan boo iska fududaatay waa la ilaawaa sida neefka xoolihii markuu ilmuhu ka dhinto maalmaha hore waa weeraxayaa goorta dambana waa khalaas waa iska dulqaadanayaa wuxuu iska caadi buu noqonaya musiibadna sidaas oo kale weeyaano waxaa la yidhaha wax waliba marka hore soo baxo waa yaraanbu kusoo baxo waa soo kordha ilaa musiibada mooyaane marka ugu horraysay ay weyn tahay markaasay si fudaanaysa si fudaanaysa ilaa laga ilaawoba wa fii riwaayati limuslimin tabkii calaa sabiyin lahaa riwaaya muslimna waxay sheegaysaa xanukeeda bay ku kor ooyeysay qabrigiisa ku kor ooyeysay marka xadiidkana wuxuu tusinayaa haweenka ay maatinkooda qabriga ay yimaadaan ay dul yimaadaan inayna xaraamayn ilaa nebiga sala allahu alayh waali wasalam haweenaydaa ma aanu ku canaananin soo galidda qubuurta ay soo gashay ee oohinta ayuu u diiday marka inay qabriga inay soo ziyaaratay oo mar hore mid la aasay uu ahaa iyo inay la socotay aaskiisii la socotay oo kolkii la aasay ay dadkii kaga hadhay labadaba marka waa iska suurooda kolleyba qubuurtiiba haweenaydaasu soo gashay nebiguna sala alla alay slam maxaa kusoo geliyay qubuurta maanu dhihin haweenka xaaraan bay ka tahay wuxuu ka canaantay nebigu sala allahu alayh waali wasalam muxuu ahaay oontii ay ooyeysay ayuu kaga canaantay wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam qaala yaquulu allahu tacaala alla wuxuu dhahaa wuxuu dhihi doonaa licabdihi addoonkiisu ah, yaquulu llahu tacala alla wuxuu dhahayaa wuxuu dhahaa maa licabdi lmu'mini cindii jazaa-un addoonkayga mu'minka iyo kuma leh agtayda abaalgud kuma leh idaa qabadtu safiyahu min ahli dunyaa marka aan qaado kii uu ugu jeclaa ahludunyaha ugu jeclaa oo ilmihiisa ama waalidkiisa ama walaalkii ama inadeerkii ama xaaski wax sidaasa qofkii uu jeclaa markaan qaado uma اxtasabahu haddana hor alla geyso dar alla ugu sabro abaalgud kale agtayda kuma leh ila aljanna janno mooyaane janno waxa aan ahayn kuma huwale rawaahu albukhaariy waana soo noqon doonaayoo isagoo lambarkiisu yahay sagaal boqol labaatan iyo saddex yuu imaan doonaa xadiidka kale wacan caaishata radia allahu canha annaha sa'alat rasuula allahi sala allahu alayhi waali wasalam can idaacuun waxay weydiisay nebiga sala la alay slm tacuun tacuunku muxuu yahay xagguu ka yimid asalkiisu ayuu yidhi taacunku ma aha cudurkan hadda loo yaqaano taacun caloolaha soomaaliya tidhaaha koleerada la yidhaha shubankaa ma ahee waxa weeyaan waa cudur nabaro yaryar oo af madmadow oo aada iyo aad u xanuun kulul oo aada iyo aadna u fida oo ah uu ku sheegay nebigu sala allahu aleyh waali slm inuu yahay tumaato gaalada jinku ay bani aadamka ay wareemayaan ah oo meelaha muxuu ahaye goljilicdi iyo meelayogaas kaga dhacay dad kaga dhaco aadna u faafo aada loogu leedo marka taacuunkaas muxuu yaho xaguu ka yimid fa wuxuu uga warramay annahu kaana inuu ahaa cadaaban cadaab inuu ahaa iyo halaag yabcaduhu allahu tacaala alla uu ku soo diri jiray calaa man yashaa dadkii uu doono oo gaaladii iyo kusoo diri jiray marka rusushooda ay diidaan halaagii lagu soo diri lagu soo dayn jiray lagu halaagi jiray nooc ka mida buu ahaa fajacalahu allahu tacaala raxmatan lilmu'miniin alla wuxuu uga dhigay mu'miniinta raxmad iyo shahiidnimo ayuu uga dhigay falaysa min cabdin ma jiro addoon oo yaqacu fi taacuun taacuun ku dhex dhaca oo beled uu taacuun beledkuu jooga uu taacuun ku dhaco fayankuhu oo ku nagaada fii beladihi beledkiisa ku nagaada saabiran muxtasiba isagoo sabirsan oo hor alle muxuha geysanaya yaclamu oo og annahu laa yusiibuhu ilaa maa katabahu allahu lahu inaanu ku dhacaynin ilaa wuxuu alla uu u qoray mooyaane qof sidaa niyada ugu joogaya oo ugu sabrayaa ma jiro ilaa kaana lahu midlu ajri shahiid qof shahiida ajirkiisoo kale ayuu yeelanaya hadda xataanu ku dhimanin kolay ku tahay sababu kale uu isaga dhinto sabirka uu ku sabray dhulkii daacuunka oo uu u sabray oo uu tawakulka ugu sabray iyuu ajir shahiid ku yeelanayaa marka daacuunka waxa weeyaan waxa weeye nidaamkiisa isagoo qof beledka uu joogo hadduu ku dhacana waa inaanu ka cararin beled kale hadduu ku maqlana waa inaanu gelin sida xadiidka soo socda ku imaan doona in sha allah rawahu الbخaariي وعn أنس رضي الله عنه qال سمعtu رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم يقول in allaha caza wajalla qaal alle wuxuu yidhi ida btalaytu cabdii bixabiibatayhi haddaan ku imtixaano addoonkayga labadiisii uu jeclaa waa labada indhood buu ka wadaaye oo aan ka qaado fa sabara uu sabro cawadtuhu minhumaa waxaan ugu bedelayaa aljanna jannadaan ugu bedelaya jannadan ciwad uga dhigayaa yuriidu caynayhi xabiibateenkana marka wuxuu ka wadaa labada indhood buu ka wadaa qofkii indhaha intii musiiba ah alle kaga rido oo uu beero haddana u sabra janna alle subxaana wa tacaala marka ugu bedelaya sabirkaa marka la sheegayaana waa marka ay arrintu dhacdo weeyaan ee ma aha kolka hore ee jirradu ay bilowday inaanu iska dawaynaynin ma aha kolka hore marka qofku sida xadiidka ibn cabaas ee soo socda ku iman doona waa inuu wixii danihiisa ah uu ka tashado oo uu u rooro laakiin kolkay natiijadii dhacdo kolkaasaa la sabrayaa oo loo hoggaansamayaa qadarka alle subxaanahu wa tacaala rawahu lbukhaariy wa can caطaaءi bni abi rabaxin radia allahu canhu qaal caطaaءi bni abi rabax radia allahu canhu abu muxamed waxa weeyaan waa nin caalimo imaamahoo taabiciyaho min ahli maka min talaamiid ibni cabaas ka mida radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala libnu cabaasin ibnu cabaas baa wuxuu igu yidhi radia allahu canhuma alaa uriika imra'ata min ahli اljanna miyaanan ku tusinaynin haweene ahlujanna ah haween ahlujanna ma ku tusiyaa ahlujanno weeyaan buu leeyahay marka wuxuu ahlujanno inay tahay buu u qirayaa leanno nasba ayada iyada kusoo arooray marka waxaa weeyaan dadka in kastaba wanaag iyo salaaxa ka muuqda daahirkiisa caqiidatu ahlisunna waljamaaca qof ay dhahayaan qofkaas uu ahlujanno ama uu jiro ilaa qof nas gaariho ku soo aroor qofkaas inuu aljanno yahay mooyaane marka caqidatu ahlusunna waljamaca waxa weye qofkii wanaag iyo khayr ay ku arkaanna khayr iyo wanaag bay u malaynayaan oo way ku jeclaanayaan oo way u rajaynayaan inuu ahlujanno noqdo laakiin uma qirayaan qorkay qofkay xumaan iyo fisqi iyo fujuur ku maqlaanna way ku nacayaanoo waa ku goynayaanoo waa u baqayaan laakiin isagana ahlunaar inuu yahay kuma caddayn karayaan ilaa qof uun isagana ahlunaarnimo eh, xadiis ugu soo arooray mooyaane faqultu markaasaan waxaan idhi acطaa baa leh balaa haaya tusi qaala markaasu wuxuu yidhi hadihi almar'atu sawdaa waa haweenaydaas madow weeyaan maxaa ahlu janno inay tahay uu ku ogaaday atat الnabiya slى اllahu عalayhi waalihi wasalam nebigay u timi salى اllahu alayh waalih wasalam faqaalat waxay tidhi inii usracu wa inii atakashaf anigu waan qallalaayo waan suuxaa waanan maradaanan ka tagaayo kolkaan galgalanayo iyo cawradaydu faydantaa fadcu llaha tacaalaa tacaala alla ii bari qaala markaasuu wuxuu yidhi in shi'ti sabarti walaki iljanna haddaad doonto waad sabraysaa jannaanaad leedahay oo jannaan kugu ballanqaadayaa wa in shi'ti dacawtu allaha tacaala an yucaafiyaki haddaad rabtana allaan kuu baryayaa inuu ku caafiyo ee caafi iyadu mayn odhanina alla ii bari bay tihi marka nabigna alay sla sl allaan kuu baryaayaa buu le maligeedu kale khiyaar gelinayaa faqaalad markaasay waxay tihi asbir waan sabrayaa oo waxay dooratay dhibka adduunye ee yarbay dooratay iyo raaxada aakhire ee nicmada daa'imka ah waan sabrayaayo marka mxuaha dhibaatadan adduunya iyo jannaan dooranaya faqaalad markaasi waxa haddana ku tidhi innii atakashafu fadcu llaha allaa atakashaf marka waan maradan ka tagaayo waan qaawanaadaaye inaan marada ka tegin alla iiga bari fadacaa lahaa markaas u u bariyey alla u baryey oo intii ka dambaysana kolkay ku dhacdo eh, jiradaas ay ku dhacdo ay galgalanayso say doonta hadday u galgalato marada ma ayna ka tegi jireen marka haweenaydaas radia allahu canha laba arrimood ayaa haysatay oo dhibaato leh midina waxay ahayd mid eh, musiibo ah bay ahayd midina waxay ahayd mid ceeb ah ayay ahayd marka tii musiibada ahayd ee jirada iyada way ku sabirtay middii ceebta ahayd ee cawrada qaawanideeda aydse mayna ku sabirin marka labada arrimood baa in la kala qaado u baahan oo wixii muxuaha musiibo ah isaga waa lagu sabraa wixii ceeb ana muxuha macaayib ana iyaga laguma sabro oo haddii ay yihiin waxaas wax dembiga uu yahayna waa in laga tooba keeno oo dembiga qofka ka dhacay qisadaas ah aanu dhihin alla igu qadaray oo marka waa ku sabrayaa waa inuu ka tooba keeno haddii uu yahay se wax kale oo marka sharaftiisa iyo ku saabsanna isagana waa inuu sidii isaga hagaajin lahaa uu ku dadaal marka haweenaydu wixii ceebta ah mayna ku sabrin wixii musiibada aase way ku sabirtay mutafaqun calayhi wacan abi cabdiraxmaan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal kaannii anduru ilaa rasuuli llahi sala allahu alayhi waali wasalam waxaad i moodaa inaan eegayo hadda aan idinla joogo sida arrintii igu sii caddahay waxaad imoodaa inaan hadda u jeedo oon arkaayo ilaa rasuuli llahi sal sl rasuulka alla oo yaxkii jiraya nebiya min alambiyaa salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhim nebi ambiyooyinkii alle ka mid a ah, rasuulka oo jilaya oo muxuu ahayey tilmaamaya oo ficilkii uu sameeyey oo kala samaynaya aad hadda inaan u jeedo nebigaasoo darabahu qowmuhu tolkii ay garaaceen fa admoohu ay ka dhiijiyeen wa huwa yamsaxu dama can wajhi isna wejigiisa uu dhiiga ka tirtiraya marka nebiga sala allahu alay ala slam sidoo nebigaasu dhiig tirtiraya oo kala jilaya baa hadda ii sii muuqado cad wayaquulu wuxuuna dhahayay allaahumma اqfir liqowmi fainahm laa yaclamuun allow tolka u dembi dhaaf wax ma garanayaani aqoon la-aan baa u geysay inaan nabigaagi ahay bayna i garanayninoo saa ma ayna ii galeen hadday garanayaane allow ii dembi dhaafle muttafaqun calayh waana soo noqon doonaayo raqam sitmiya sita o arbaciin ayuu kusoo noqon doonaa insha allahu tacaala marka nebigaas calayhim asalaatu wasalaam ma uuna ku daynin inuu tolkii inuu dhibaatadii u geysteen tolkii inuu ku sabra keliya maanu ku daysanine weliba iyagiibuu alle u bariyey oo alle inuu dembiga u dhaafo ayuu ugu bariyey marka aad buu sabuur u ahaa calayhi الsalaatu wasalaam wa can abi saciidi waabi hurayrata radia allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu alayh wali waslama qaal maa yusiibu almuslima qofka muslimkaa kuma dhaco min nasabin walaa wasab daal iyo jira toona kuma dhacdo nasab waxaa la yidhahaa tacabka iyo daalkaa la yidhaha wasabna maradkaa la yidhaahaa walaa hamin walaa xasan murug iyo tiiraayo toona kuma dhacdo walaa adan walaa qam dhib iyo qami toona kuma dhaco xataa shawkatu yushaakuha xataa qodaxda la qodxinay qodaxda mudaysa kolay tahay tamarada ka qabsanaysa dhagaxuu ku turunturoonaya wax dhibaatoo qofka mu'minkaa ku dhacaysaa ma jirto ilaa kafara allahu biha min khataayaahu ila alle wuxuu kaga kafaara gudaa dunuubtiisi dunuubtiisi unba alla kaga dhaafaya muttafaqun calayhi wlwasabu lmarad wasabka waxaa laydhahaa jirada laydhaha marka qofka mu'minka waxa la wixii ku dhacaba waa hadduu ku sabro way hadduu ku sabri waayse isagaa seseejinaya wuxuu u yahay un dembi dhaaf buu yahay وعn بن mسعوud رaضي الله عnه qاla dkltu عlى النبiy slى الlه عlيه وaلي وsلم waxaanu galay nebiga baan u galay slى الlه عlيه وaلي وsلم وhuwa yuucaku isaga oo la qandhinayo la kaarinayo kaar uu hayo faqultu markaasaa wuxuuhi yaa rasuula allah innaka latuucaku wackan shadiida adiga waa lagu kaarinayaa kaar daran baa ku haya qaala markaasu wuxuu uhi ajal haa innii uucaku ani waa la iqandhiyaa waa la ikaariyaa kamaa yuucaku rajulaani minkum sida loo qandhiyo laba nin oo idinka mida ah. qultu markaasaan waxaa idhi daalika kaasu wuxuu yahay sababtu waxay tahay walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh